wuxuu xukumay ama amray ummadda anlaa tacbuduu ilaa iyah alla aan alla ka ahayn inaan la caabudin waxna aan loo tabinin ruuxa muslimka muslimkaa saqiir iyo kabiirba cibaadadu gudanaya rabbi subxaanahu wa tacaala waa inuu u badhax tiro oo alla keliguu u jahaysto oo iraadadiisa uu mideeyo dhan kale uusan eegin bidix iyo midig midna uusan u weecanin ilaahay keligii in la caabudo wuxuu daba dhigay labada waalidna in ixsaan loo sameeyo xaqullah subxaanahu wa tacaala waxaa ku xiga xaqulwaalidayn hawshaa intay la eg tahay shareecada iyo alla agtiisa awoodday ku leedahay xaqa waalidku intuu la egyahay baa dareemi kartaa ruuxa muslimka ah arrintaa waa dareemi karaa wa bilwaalidayni waqada ilaahay wuxuu amro oo kale bilwaalidayni ixsaan labadiidan dhashay in loo ixsaan sameeyo baari loo noqdo la adeeco loo jajabnaado aan lagu adkaanin ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala xukumaya labada waalid waxay biriga u sii baahi badan yihiin kana nugul yihiin waalidiinta kale markay waayeelaan oy da' qabato oo cimrigoodu kordho imaa yabluqanna cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uf labadii waalid mid ka mid ah ama labadoodiiba hooyihii aabbo hadday da' gaarano waayeelaan ha ku odhanno uf iyo waxa la mid a ah. canaan iyo hagardaame iyo hadalxumo iyo midnaba aysan kaa soo bixi cagku naga tagiyo maxaad ahayd iyo yacni of culummadu waxay leeyihiin waa isim ficil wuxuuna tusaale u yahay wax kastoo waalidka dhibaya ama ficil la sameeya ha noqdo ama weedhiyo odhaah kaa soo baxada ha noqdo ama indhahood ku gubta ha noqdo ama gacantood saydhow tuurta ha noqotee wax kastoo waalidka dhibaya loo jeeda li'anna waalidku markay waayeelaan oo wadu kordho oy da'du qabato waa ka dulqaadyar yihiin waaga yaryaraayeen duq markuu jooban afartan jirka ah xooga badnaa hooyana ay soddon jirka ahayd iyo haddoy lixdan jir tahay ama toddobaatan jir tahay isku dulqaad ma aha isku gegsi ma aha isku adkaysi ma aha isku garashiya xataa isku awood ma ah idan waxaa lagaa doonayaa inaad xilligaa ayadaa sii laban laabto birigaada iyo ixsaankaada falaa taqul lahumaa ufin walaa tanharhuma yaan la gulguulin yaan indhaha lagu gubin yaan si xun loo eegin yaan hadalka lagu celinin waqul lahumaa qawlan kariima uf hadhihin baa lagu yidhi hadalka ha ku gubin baa lagu yidhi maxaan ilaahu idhaahdaa waqul lahumaa qawlan kariima odhaah wanaagsan weedh wanaagsan dabacsan hufan naxariis leh danqasho leh ayaa lagaa doonaya hooyey baa lagaa rabaa aabbow inaad tiraado ee yaa hooye iyo war aabbe iyo naa hooye iyo ka war yacni waxaa weyan waa qalabsano waa caaqnimo waa in layska ilaahowlaha noocaasoo kale ah waqfid lahumaa janaaxa dulli min alraxmati waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sahiira ilaahay wuxuu leeyahay gacan dabacsan iyo garab jilicsan ha loo goglo hooyada waa in loo dabacsanaado aabbaha waa in loo dabacsanaado ruuxa muslimka waa in waalidkii qalbigiisa ay ugu jirto naxariis fara badan iyo danqasho weliba waana u ducaysoo tiraa ilaahay hwse iisoo barbaariyee adduunkan inaan ibaadana ay sabab iigu ahaayen rabbi u naxariiso ilaahu inta ii naxariistin in ka badan u naxariiso ilaahu tarbiyada iyo kubcinta iyo barbaarinta ay igu lahaayeen mid ka weyn ilaahu u naxariiso adaa intaba awoode maxaa yeelay sababka khafiga ee qarsooneed hadda adugu aadan u jeedin ee ku abuuray waa rabbi subxaanahu wa tacaala sababka daahirkae kuu muuqdee adduunka aad ku timidna waa labada waalid idan ilaahay baa subxaanahu wa tacaala sababkanicmada koowaad kugu leh nicmada labaad abaalka labaadna waalidiinta kugu leh rasuulku salawaatullahi wasalaamu caleyh maalmaalmaha ka mida saxaabi baa u yimid wuxuu nabi maxamedow waxaan ku weydiiyey camal la sameeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala keeba u jecel yahay axabu lacmaali ila allah ii sheeg nabigu wuxuu idhi waxaa weeyaan alsalaatu calaa waqtiha salaada oo wakhtigeeda lagu tukado aan laga segseegin aan la daciifinin wakhtigeeda aan la dilin nafta aan laga goynin oo xilligii rabbi ugu talagalay marka la gaaro aad hore ka tukato arintaasu rabbi subxaanahu wa tacaala addoomihiisu inay la yimaadaan ugu jecel yahay saxaabi wuxuu ihi uma ay nabigow maxaa ku xiga salaada waa gartay maxaa daba yaal nabi wuxuu idhi biru lwaalidayn labadii ku dhashay oo loo samafalo baari loo noqdo la adeeco loo dabacsanaado loo naxariisto laga warqabo la xanaaneeyo la daryeelo taasaa ugu ajir badan ilahayna ugu jecel yahay subxaanahu wa tacaala maalin maalmaha ka midoo ah talxata ibnu mucaawiyata sulami ayaa nabiga u yimid wuxuuhi nebi maxamedow waxaan doonayaa inaan jihaadoon halganka aadoon gaalada u tago dhiiggoodo daadsha anuguna halkaa ku shiido oo naftayda rabbi subxaanahu wa tacala aan ka iibsado nabigu wuxuu ku yidhi hooyadaa ma nooshahay hooyadaa ma joogtaa ma nooshahay haabuu nebi maxamed waa nooshahay nabi wuxuu ilzam rijlahaa fa tama aljannatu soo janno ma doonaysid haa nabi maxamed allah magana janna doonaya haddii aad janna doonayso hooyadaa lugteeda laasim buuri yacni ka agdhowow la joog meel laha uga dhaqaaqi jannadu halkaasay ku jirtaa hooyadaa inaad la joogtood u khidmayso od u adeegto ood ayaga raalli geliso yay jannadaba ku jirtaay waxba safka hore iyo halgan iyo jihaad iyo dhiig la daadso waxba hadda ha ku ordine jannadii meel agtaado dhow bay ku taalaaba waa maxay hooyadaa in la wanaajiyo saxaabiga wuxuu ku yidhi falzamha fa ina aljannata cinda rijliha hooyadaa la joogo ka warqab maxaa yeelay hooyadaa agteedaa jannada laga helaaba meel kale u dhaqaaq idan waxaad dareemaysaa nabigu salawaatuullahi wasalaamu caleyh muslimiinta siduu u dareensiinayo waalidku xaqay leeyihiin iyo sida loogu janno tegayo iyo wanaagga arrintaa ku jira si aan loo dhayalsanin meelaanan ajir jirinna ajir aan looga doonin oo adoo meel gaabanba ka heli kara meel fogaadan u aadin ayaa nabigu ku diraysay salawaatuullahi wasalaam arrinta ayada ah ibnu cumar ayaa wuxuu leeyahay haweenay baan guursaday aan aad u jeclaa kaana taxti imra'atun uxibbuhaa buur gabadh baan guursaday aan aad iyo aad u jeclaa aabbahay cumarna gabadhii baa ka soo booday buur anugu waa i qanciso waa ku qancay habbi baana ku aho wax iga maqan lama arko xaaskii aan guursaday laakiin aabbahay cumar bay ka hor timid gabadhii wuxuu soo istaagay cabdullaahi gabadh haweenaydan fur ina dhaafi reerka reer cumara ha ma soo gashe bixi fur dalaaq cabdullahi bin cumar waa nin weynoo muhaajir ah oo weliba aabbihii ka soo horreeyey oo aad u qiimo badan wey nin odaya ah waa nin yar maaha markaa nabigu uu leeyahy aabbihii fur wuxuu idhi fa abaytuhaa calay waa ku diiday waxaan idhi aabbow haweenayda anaa guursaday anna way qancisay danahaada qabso gabadha gaba la furhaya ma aha eh, maxay dhaheen tima leh bay ka falowda waan xeeriya waan daysa asagay ku xidhanta haweeneeda anay ugu maharsan tahay anaana ama furi ama qabi aabba wuxuu hi dantaada qabso reerkaada dhaq cumar waa tegay nabigu u tegay wuxuu nabi maxamed wiilku cumaraan dhalay caasinimo bilaabay caaqnimo ayuu bilaabay oo maxaa jira haweenay uu guursaday waa dhoweyd ba waxaan ku ihi iska furnama anfacdee asna waa ku dhagahayaa oo ku mintidahaya nabigu cumar cabdullaahi buu u yeedhay cabdullaahi bni cumar buu yidhi wuxuu yidhi aabbaha hadduu ku yidhi fur fur furfur dalliqha eeneen iyo ficiishii xaggay ka baxday iyo ana ay qancisay iyo habi baan ku ahay murtaax baan ku ahay sheekada raqiiska jooji bale hadduuba waalidka bartaa soo istaagay fasax gabadha nin kaloo wanaagsan aabbaheeda iyo waxu dhan wada jecel yahan allah u laakiin waalidka intuu kuu xumaan lahaa uu calooshana wax geyn lahaa iska fasax maxaa yeele gabadhu shalay timid oo reerku ku soo biirtay laakiin aabbaha waa waalid ku dhalay wey marnaba kala tegi maysaan marnaba kala gei maysaan waadna ku naargeli haddaad meel kaga dhacda xaqiisa salaadna laga aqbali maayo idan waa tusaale ku tusi kara waalidku meeshu shareecada ka joogo wax la dhodhoobahayo hadda soo ruculeeyey ama reer galbeedii reer yurub ay macjilaynhayaan hawshu ma aha waa xukum rabbaani ah ilaahay xaggiisa ka yimido waalidku halkaasuu shareecada ka taagan yahay sidoo kale abu abudarda baa nin u yimid nin taabica u yimid wuxuu ihi abudardaa'o gabadh baan guursaday gabadhiiyo hooyada baa is arkay hooyadana waxay leedahay war gabadha nama anfacday furo i dhaafe anna gabadhu waaba i qanciso waa i anfacday maxaad ku talinaysaa abu abudarda wuxuu hi anugu ka odhan maayo xaaskaada fur saxaabi baan ahayoo awooddaa malihiyo ka odhan maayo xaaskaada fur sidoo kale waxaanan ku odhanaynin hooyadaa iyo waalidka caaq ku noqon ka odhan maayo hooyada iyo aabbahana caaq ku noqo oo caasi amarkoodii taladoodina ka odhan maayo xaaskaada furna ka odhan maayo laakiin xadiidan nebi maxamed ka maqlay salawaatullaahi wasalaamu calayh baan kuu sheegaya xadiidku muxuu ahaa xadiidku wuxuu leeyahay alwaalidu awsatu abwaabi aljanna waalidku waa albaabada jannada laga galo midka ugu sarreeya wey oo ugu fadli badan albaabka hoose ka dhexe ka u sarreeya laga galo wey darajo aad janno ku gasho darajada ugu weyn waxaa weeye baarinimadii waalidka aad u haysa haddaad marka taabiciyo haweenayda qabi dad hooyada aabbaha ku gacansaydhi iyo haddaad furi dad hooyada aabbaha adeeci aday ku taallaaba laakiin waxaan kuu sheegay xadiid nabi maxamed oo sugan salawaatullahi wasalaamu calayh cataa ayaa arrinta ka warran wuxuu leeyahay ninkii markii xadiidka loo sheegay wuu dhaqaaqay gabadhii buu u tegey wuxuu idhi intaan beerdarayn lahaa xaggana aan waayi lahaa albaab jannoo sare adaan ku hooyada ka dambe oo aad dhee intaana dheecayd aysan ka ahayn reerka waa dhaafi fasax marka hawsha socon weyda waa fasax maxaa yeele nabigu waxaa ka sugan rida allaahi fii rida alwaalid wa sakhatu rabbi fii sakhati alwaalid ilaahay in la raalligeliyo iyo rallihiisa wuxuu ku jiraa waalidka in la raalligeliyo ilaahay cadhadiisu waxay ku jirtaa in waalidka laga cadhayo waalidka hadduu kuu cadhoodo ilaahna waa kuu cadhooda subxaana wa tacaala waalidka haddaad qanciso ilaahayna waad qanciso haddaad rabbi raalli geliso subxaanahu wa tacaala cibaadaadkii kaleo dhan aad la timaado waxaan ka ahayn baarinimadii waalidka oo waalidku wax tabanayo waxaad sheegtoo dhan waxba kama jiraan ilahna waa kuu cadhaysan yahay raallina kaama ah nabigu wuxuu odhan jiray salawaatullahi wasalaamu calayhi man sarahu an yumada lahu fii cumrihi wayusaada fii risqihi falyabira waalidayh walyasil raximah adduunka nolol iyo naxariis iyo naacow baa la raadanhayaa iyo meel lagu naaxo lagu nasto iyo xoogu naalle adduun baad la raadanaya meeshii laga raadin lahaa buu nabigu kuu sheegay salawatullahi wasalaamu calayh meeshii hurdo lagu ladi lahaa ama naallo adduuniya tigaad iyo tanaad laga heli lahaa aakhriya adduunba aad ku nabadgeli lahayd buu rasuulku kutaabsanaya salawatullah wasalam caleh wuxuuna leeyahy rasuulku ninkii doonaya ay farax gelinayso in cimrigiisa loo dheerayo loo barakeeyo cimri dheersa ma doonayso oo barakaysan in irsaaqada irsaaqadiiyo noloshiiyo biilkiiyo adduunyada lagu kordhiyo sooma doonayso haa labadii waalida ku dhashay baari u noqo qaraabadan xidhiidhi bu nab sal slam haddaad doonayso cimriga lagu barkeeyo oo cimri dheer oo wanaagsan lagu siiyo oo isaaqad barakaysan oo nacfi badan lagu siiyo oo biilka laguu kordhiyo oo xoolo adduuna kugu filan aad heshoon ku aafaynin aada hesho laba qodob buu kaaga xidhan yahay arrintaa laba qodob bay kaaga xidhan tahay oo ah inaad waalidkii baari u noqoto qaraabadiiyo riximkana xidhiidhso adeerayaashii abtiyaashii eedayaashii xididka xigaaladii seediyaashii dumaashiyaal qaraabadii in la xidhiidhiyo labada dhinacba arrintaa marka waa inaan aan laga indhalaabin weeye si wanaagsana loogu soo jeesto waalidka xaqiisi la mariyo ilaahay xaqiisii la mariyo adduunkan muddo yar baa la joogaa hadda maanta yuus iyo yaangi baa lagu leeya laakiin barri waayeel cutushaad noqonoo soo gatay waa muddo gaaban gudahood kadibna waa lagu xabaaliba waxaa kaloo macquula inaad laqmataba oodan meel la gaadhin curdaan dhadhis in soddonkaba lagu qabta laga yaaba labaatankaba in nafta lagaga qdaa laga yaaba maxaadna rabbi loo hortegi waxyaabahi khaldame ee hore dib ha loo soxo wixii dambana ha la ilaaliyo ilaahayna subxaana wa tacala laga baqo mucaad ibnu jabal baa maalin rasuulku yimi salawatullahi wasalaamu calayh wuxuu ku nabi maxamed ii dardaaran meel baan gaadhaya yaman waagi loo dirhay wey waan fogaanaya yaman baan tegaya meeshaad ku noolayd iyo nebi maxamed agagaarkiiso dhan waa dhaafaya dardaaran culus baan kaa rabaa toban qodob buu nabigu u dardaarmay mucaad ibnu jabal wuxuu tobankaa qodob hadda naga khuseeya baan ka soo qadanaynaa nabigu wuxuu ku yidhi laa tushrik billaahi wain qutilta wa xuriqta ilaahay marnaba ha u shariig yeelin haba lagu dilo hadday doonto haba lagu gubagoodha rasuulku salawatullah waslamu haddii lagu yidhahdo daqsi intaad soo qabato sanad hebel u bixi ama gaal hebel u sujuudo madaxa u gundhi ama ilaahay keyrkii waxbido xaggaa u jalleec xaggaa u leexo shirki marnaba ha gelin ilaahayna ha u shariig yeelin hadday doonto duruubtaa kugu kalifta in surka lagaa gooyo ama intii lagu dilo weliba lagu gubo dab lagu qabsiiyo marnaba ha shariig yeelin yacni marka lagu qasbay ikraahu yimaado yacni annutqu bilkufri sharcigu waa fasaxay laakiin waxaa ka wanaagsan ninka soo istaaga ee aan dhaqaaqin hadday hadduu doono haba la dile hadduu doono dabba hala qabadsiiyo nabigu hawshaa waa adkeeyey idan shirkigu waa meel kaga dhac xaqi rabbiga subxaanahu wa tacaala nabigu wuxuu raaciyey walaa tacuqanna waalidayka wain amaraaka an takhruja min ahlika wa maalika fakhruj lahuma qodobka labaad een kuu dardaarmi waxaa weeye ee ku xiga ilaahay xaqiisa daba yaalla waxaa weeye labadii waalidee ku dhashay ha ku caasi caaq ha ku noqonin ha ku afcelinin hadalka u dabci u naxariiso ka warqab noloshoodii iyo biilkoodii ka warqab walaa tacuqanna waalidayka caaqku noqonin nabigu wuxuu idhi xataa hadday ku amraan inaad reerkaada u dumiso wa in amaraaka hooyihi aabbaa ku amray ama hooyaa ku fartay ama aabbaa ku faray an takhruja lahumaa min ahlika reerkao dhan dumi cumar hadda cumar ku soo yidhi cumar ibnukhadaab wiilkiisa cabdilaahi ah wuxuu ku yidhi haweenayda fur hadday ku amraa inaad ahalkaada oo dhan baduumiso reerka afartii gabdhoodeed qabtay eed jeclayd ee saalixaadka iyo mutiicaadka ah ee rabbi ku kalsoonaa ilaahayna caabudayay hadduu waalidku soo istaago waa intaba in la furo oo gabadha shantay kuu haysay iyo tii afarta haysay iyo tii tobanka haysayba afartana carruura ay gacmahaba ku soo dhacaan oo waalidku halkaa uu soo istaago xalka halla waayo waa ka dhaqaaq odaygu weelkii aatoo maskaxdu fundowda iyo habar cimrigeedii iyo kayrkeedii fiic dhammaada inuu soo taagan baa tahay iyo sheekada raqiiska ah idinka socon mayso waa shuqul gaalo wey nabigu wuxuu i wain amaraaka an takhruja lahumaa min ahlika wa maalika iyo waxaan tilahay hadduu duqu maanta soo istaago ama hooye ay soo istaagto wixii aad xoolo leedahay halkaa soo dhig wixii akoon kuugu jira iyo wixii dunyada ku nool waxaan rabaa abaaxadayda iyo sanduuqay ku surid anaa bilka kaa siin carruurtaadii ada anaa kaa beeli inta kalena anaa barkan hay haweenkoo dhanna fur ay hooyo soo istaagto iyo aababa ay soo istaagaan nabi wuxuu ihi lahum ooga bax reerkiina u dumi xoolahoo dhanna ku wareeji meesha shareecadu taaganta waa inaad fiilsa anaa shaqaystay iyo waxaan anaa iskale iyo waa dhiilkaygu weeye iyo anaa u soo raba xaggeed ka timid maceerkaad ka soo degtay sidii malaa'igti muse ka soo baxay sidii dheelid xaggee ka timi hooyadaa baa ku dhashay aabbaha baa kugu rafaaday ayib nabigu halkaasuu taagay salawatullahi wasalaamu calayh dhalinyaradu iyo duqaydu iyo bulshadaay maqlaysoo dhanba waa inay dareemaan arrintaa ayada ah waalidku xaq ka horreeyaa ma jiraan bacda xaqi illaahi wa rasuulih nabi maxamed iyo ilaahay unbaa labada waalid ka xaq wey xaq ka horeeyaay ma jiraan naftaada ayaa ka horeeyay naftaada ayaa ka horreey leanno xoolihii aad lahayd ee markii lagaa dhacay aad u dhimanaysay mar wuxuu uhi man qutila duuna maali fahuwa shiid sharcigu wuxuu ku fasaxay xoolaha aada leedahay hadduu nin soo horaro oo ku weero inaa isdifaacda ilaa u dhimataba laakiin waalidku haduu yidhahdo xoolaha keen soo wareeji waa dhibaysa wixii aad naftaada u bixin jirtay ama u dhimanaysay baa nabigu wuxuu ku leey hadday kaa codsadaan inaad wareejiso waad wareejinaysa reerkii aad intaa soo dhisaysay mustaqbalkaada ayatiinkaada meeshaad waa lagu dagaa iyo xoogu haddaan islaam wanaagsan helay hadda ka noqaadilo waad ka noqonaysa waalidku halkaasuu sharciga ka jooga iyo shareecadu marka waa in lala socdo caaqnimadu in waalidka lagu gacansaydho amarkoodana la diido aan la raalli garaynin ilaahay baa lagaga fogaada cuquba badanna waa leedahay nabigu waxaa ka sugan inuu yidhi ninka caaqa ah iyo ruuxa caaqi waalidkiisa caasiga ku ah laa yanduru allaahu ilayhi yowma alqiyaama maalinka qiyaamada ilaahay fiirinba mahayo in loo naxariis iska daa in janno la geeyo warkeed badaawo saa laguu eegi maayo goormaa la wada hadlaa oo lagu naxariistaa marka lagula hadlee lagu soo eego lagu fiirsho ayaa faylkaada iyo la fiiriyaa waxa diiwaan ku yaal ilaahay subxaanahu wa saaba ku milicsan maayo nabi wuxuu kaloo sheegay ruuxa caasiga waalidkii ku gacan saydhay waljannatu calayhi xaraam jannaduna xaaraan bay kaa tahay sida mushrikiinta looga xarimayba adna ay xaaraan kaaga tahay wuxuu nabigu inoo sheegay salawaat ullahi wasalaamu calayhi alaaun laa yaqbal allahu minhum sarfan walaa cadlan caaqun wamannaanu wamukadibun biqadar saddex ruux salaad iyo soon iyo zako iyo xaj iyo jihaad wax camal lagaba aqbalo laa sunnatan walaa fardan fard iyo sunna midna laga aqbali maayo masaajida camir taraawiixda tuko safka taagnow tahajudleylka sadaqaadka bixi qaraabada xidhiidhi laakiin labada waalid mid ka mida ah ama labada caasibad ku tahay ilaahay salaadna kaa aqbali maayo soonna kaa aqbali maayo zakana kaa aqbali maayo xajna kaa aqbali maayo jihaadna kaa aqbali maayo wax kaa soconaya ma jiraan laa sunnatan walaa farda arrintaa waa in dhagaha lagu maqlo qalbigana loo rido wey ninka koowaad waxaa weeye ninka caaqa iyo caasiga ku ah labadii waalida dhashay mid kamida ah ama kulligoodba ninka labaad waa ruuxa mannaanka ah ee gallad sheegadka badan ee manni sheegadka badan waxanaan ku siiyey kanaan kugu qabtay adoo sakarada nafta kugu dabayrtaan fiinlan anugu gacanta kugu qabtay adoo tareemo ay ku jirayaan baan kusoo qabta meel ku fadhiisiiyey haddaan anugu aan ahayn miyaa lagu arki lahaaba waxaanoo dhan u kala socdaa maanta ma la socoto xoogu baan sadaqaystay mannaan manad sheegad gallad sheegad abaal sheegad baad ka dhammaan ladahay war waxaad bixisay ee alla dartii aad u bixisay meel buu kuu yaallaaye nacnacdu maxay tahay maxaad la wareegaysan wixii aad dadadada ilaahay dartuu u bixisay meel buu kuu yaallaa maxaa kaa maqan haddii aad magacdoon ahayd oo hebel ha kugu ammaano soomaaliduna ha kaaga dambayso ha laguu ogaado waa ninkii deeqsiga ha lagu sheego marka horeba caddayso inaad anaga laakiin noo sulxiso ood sharciga sirto oo rabbi subxaanahu wa tacaala aad ku day inaad marageed u saarto haddee ilaahay subxaanahu wa tacala waxba lagama qarin karo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxba lagama qarin karo ruuxa saddexaad een farad iyo sunna midna laga aqbalayni waa qadarka rabbiga ruuxa beeniya waxaan dhacahaya waxa iman doonaa wixii dhacay ilaahay kulli waa la socdaa wuuna jaangoy waa qorshaysan yihiin ayb idan waa mushkilo waa daal oo deeg weeyo ruuxu inuu toban sano iyo labaatan sano iyo soddon sano iyo afartan sano cibaadaysanayo xaggana aan hal cibaada aan laga aqbalin hal shay oo saxan aan rabbi subxaanahu wa tacaala aan diiwaankiisa ku dhicin sababkuna uu yahay labadii dhashay waxa laguu cadaadin ee laguu dili ee cibaadada loo aqbali layaa shisheeye maah dadkoo u shaqayna ma ahee waa labadii waadada ku dhashay waxaa rabbi subxaana wa tacaala kuu ciqaabayo xaggana lagu cadaadinayo waa adiga lafahaadi wey waa asalkaad ka timid labada ku dhashay kugu xaq wey adduunka waxa jooga ku nool dadka kugu xaq wey nabigu salawaat ullahi wasalaamu calayh ninka loo yaqaana camr ibnu murat aljuhani saxaabigaasa u yimid wuxuu nabi maxamadow su-aal baan ku weydiinaya su-aasha soo daabaa layidhi wuxuu nabi maxamedow an ra'ayta in shahidtu an laa ilaaha ila allah wa annaka rasuulu اllah wa aqamtu الsalawaat wa aataytu الzakaat wa sumtu ramadaana wa qumtuhu famiman ana buuri wuxuu idhi nabi maxamedow haddaan ilaahay rumeeyoon raaco oo wuxuu samee yidhi aan sameeyo adiga rasuulkan aan kaa amar qaato oon bidix iyo midig midna aan u weecanno ada aan ku dabagalo wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuh salaadaha shantana aan la imaado soomka aan soomo weliba qiyaamuleylkiiyo taraawixa aan ku daro zakawaadkaiyo sadaqaadka aan bixiyo beydka rabbiga aan u xajiyo xajka la imaado anugu yaan ka tirsanahayb kooxdeen ku jiraa ma kabacadkaan ku jiraa ma qaroofyadaan ku jiraa ma fasaqada iyo fajarada haamaanadan ku jira ma qolyaha alkhayrka ee akhyaarta ee garcastaan ku jira rabbi caabudahayo wanaagsan ee toosan ma sidiiqiinta iyo shuhadadaan ku jiraa ma ambiyadaan ku baabahay meeshan ummadda kaga jiraan rabaa inaan ogaado waa su-aal muhiima wey rasuulku wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh in midta calaa dalika kunta min annabiyiina wasidiiqiina washuhadaa maa lam tacuqa waalidayk nabigu wuxuu idhi adoo sidaadad ku dhimato intaas sheegtada meel saaray rabbi xuquuqdiisa meel saaray salaadii iyo soomkii iyo xajkii iyo zakadii iyo khayraadkii meel saar aad meel saarto nabi maxamed aad ku dabafaysho meel lamaaga leexanin adoo sidaa aad ku dhimato towbadaa wanaagsan iyo khaatimadaa wanaagsan aad ku dhimato maalinka qiyaamo waxaad la soo safan doontaa uguna soo xashin doonaa jamaacaadka iyo gruubka nabi maxamed iyo ambiyada iyo sadiiqeynta abubakar iyo raggiisii baad la soo fayli doontaa shuhaadadii xamse iyo raggooda baadsuhadaa uxudin baad soo garabgeli doontaa shuhaadadii diinta u dhintay ambiyadii ilaahay sadiiqiinta rabbi rumeeyey safkoodaad kusoo biiri nacasyada lagu geen maayo iyo qolyaha dambe ee dhacay iyo kuwa yaa allahda u baasay safka u horreeyaad ku jirtaa nabi wuxuu laakiin bishar bishardigu waa maxay maa lam tacuqa waaliday labadii kuwaalidee ku dhasho waa inaan caasi ku hayn laakiin shardi wey haddii kale nabi maxamed iyo ambiya iska daayay ahlunaar baa tahay adoo salaadii iyo soonkii iyo xajkii iyo cibaadaadkii iyo itibaacu sunna nabi maxamed aan dhanna uga wacnin haddii labadii waadaad caasi ku ahayd ku af adkayd ku qallafsanayd u darayd aadan u roonayn labada waalid roonida waalidku maa in diilka la siiyo bishii intii la istaago xawaalaha boqolka u tuura labada boqol loo tuuro taas ma aha rooni ma aha waa qayb ka mid a xaqi lagu lahaa laakiin birigoo dhan ma aha nabigu wuxuu idhi maa lam tacuqa waalidayka labada waalid aadaan caasi ku noqonin inta laguu sheegay inta darajo wanaagsan inu tilmaanad leedahay nabigu waxaa ka sugan adday laakiin caasi aad ku noqotay waxaad sheegtay oo dhan iyo wixii tawxiid ahaa iyo itibaac iyo salaadaadka iyo khayraadkaoo dhan waa balcan baa curwey waxba laga soo qaadi maayo hal salaad adoon tukannin baad lamid noqonaysa oo faajir aha kaba cadda nabigu waxaa ka sugan malcuunun man caqa waalidayhi walacana allaahu man sabba waalidayhi labada waalid ruuxuu ku caasiya waa malcuun maxaadiista laga fogeeyey calaa lisaani nabiyi maxamed baa lagu lacnaday labadu waad ruuxii caasi ku noqdee caaq ku noqdee xataa aflagaadeeye asna waa malcuun wey shareecadu marka halkaasay ka taagan tahay caaqnimada iyo xuquuqda waalidku meel lagaga dhaco sharcu halkaasu ka istaagan yahay waa mawduuc dheer laakiin tusaaleyn dhowraan soo qadanayna bal salafku sida ay labada waalidee dhashay baarna u ahayn tusaalooyin lagu dayan karo ninkii wax isku falhaya uu ku dayan karo dhallinyaro iyo waayeelba ayaynu soo qadayna insha allahu tacaala intaanan suwarkaa gelin hal atar baan ku khatamaynaa caaqnimadu dhibkay leedahay ninka loo yaqaana cawaam ibn ibnulxawshab ayaa wuxuu leeyahy nazaltu maratan xayan wa ilaa janbi dalika alxayi maqbara ninka muslimka ah ee taabiciga ah waa lugeeyey waddankiisii buu ka tegey inuu saxaabiyana waa macquul dabaqadiisa marka la eego wuxuu ka tegey meeshuu deganaa wuxuu aaday ciraaq iyo xaggaa iyo turkiya u safray wuxuu yidhi reer baan ku degey tuulaan tegey xaafad baan degey xaafadda aan deganayn jooga buu idhi waxaa u dhow qubuur baa u dhow maqbara meel dadka lagu xabaala u dhoweyd buui waa nin socoto hadda adduunka aan la soconin xaalada meesha ka jirta falama kaana bacda alcasri inshaqa fiiha qabru fakharaja rajulu ra'suhu ra'su alximaar wa jasaduhu jasadu insaan casarkii marka la gaadhay qubuurtii ii dhoweyd ee gurigan deganaa ku dhoweyd qabri baa dilaacay qabri baa kaa dhambalmay laba isla eg buu noqday qabriga waxaa ka soo booday ruux madaxiisa iyo intan korona dameer ka ah intan dambana ka ah ruux bini aadam ah ciyaadan billaah fa nahaqa alaaa nahaqaatin uma intabaqa calayhi alqabru saddex goor buu marka qayliba sida dameerkii waxaa ka soo booday qabriga ka soo dhexbaxay shay intaa hore iyo qaar korona dameer ka ah dameer waa taqaanaani xayawaankii caadigaha ah oo kale ah qaybta dambena ruux bini'aadan oo bashara ka ah saddex goor buu dameerka dhawaaqay kadibna qabriga waa ku daboolmay ninka waa yaabay ma wuxuusan weligii arag ruux kastoo loo sheegana uu yaabayo waa fajaxay ama kaag bay ku noqotay wuxuu i qabriga waxaa u dhow oo garab degan haweeney waayeel ah haweeney waayeeloo da'ah ayaa garab degan buuro u dhow fa idaa cajuuzun taqsilu shacran aw suufa haweeney baan arkay buuri duq oo meel joogto darin iska samaysanaysa ama suuf iyo cud wax caynkaasa dhar ka talaysa ama dhowraadhay wax ka samaynaysa waayeel ah oon cimro u dhimanayn haweenay baa tiri buui faqaalat imra'atun taraa tilka alcajuuz duqdaas ooma jeeda ninyahu cawaam nuxawsha waa wareersan oo sasay bay haweenay aragtay waxaan musiibadaa marka kugu horraysa waad afajacaysaa waad amakaagaysa waad barxaysaa laakiin markaad wixii la qabsato xogu waxay kuu noq wax iska caadiya kuu noqonaysa geeridii wadku wax laga argaxa weeyo culus hebel baa dhintay waa la soo xabaalay mid kala la xabaalay waxay iska noqotay dhaqan iska socda caadi ah oon laga sasayn ninka qalbigiisu iimaan ku jira mooye haweenayba waxay tidhi duqdaasoo uma jeedid cawaamow haa duqda ayada ah hiya ummu haadaa bay tiri ninkan qabriga ka soo baxahaya ee qaarka hore dameerka ka ah qaarka dambena bini aadamka iyo basharka ooga eg ee sidii dameerka u dhawaaqay saddexda kayl u qayliyey haweenaydan waayeelkee duqda yaa dhashay bay tiri wiil ayadoo dhashayba meesha lagu xabaalay buu ahaa maxaa idhi buuhi wamaa qisatuhu ninku xaalkiisu muxuu ahaa maxaa sidan loogu ciqaabayaa muxuu galabsaday maxaa jira qaalad kaana yashrabu alkhamra faidaa raaxa taquulu lahu ummuhu yaa bunay ittaqi illaaha ilaa mataa tashrabu hadihi alkhamr waxay tii wiilkii wiil dhib badan buu ahaa khamraduu cabbi jiray hooyadiina galabkii markuu sii carraabayo ama habeenkii uu sii aadahayo meeri khamr laga cabbi jiray ama aroorta uu kallahayo yay dhihi jirta hooyo ilaahay ka cabso hebelow hooyo ilaahay ka cabso khamradan ku dishay oo dhimatay baashinaad maalin kasta cabbayso ilaahay ka cabso iska daa soo ma waantootid soo ilaahay kama cabsatid soo nis xusuusta ma tiid khamradu inay xaaraantay soomog hooyo iska jirtay hooyadii baa waalin jirtay oo markaa haweenay yar ahayd fayaquulu laha wuxuu ku odhan jiray innamaa anti tanhaqiina kamaa yanhaqu alximar markay duqdu waaniso ku qaylido wuxuu odhan jiray nacaacan baad iska tidhahdaa sidii dameerkii baad u qaylidaa naga leexo hooyo khamrada iska daa hooyo ilaahay ka cabso waa xaaraan wax waalan baaso madax iyo maankaa lagaga jiraay sidii dameerkaa qaaqlayna iga leexo ku odhan jiray tii lagu caqaabahaya hooyadii oo kala hadlaysay khamro oo khamrada iska daa odhan jirtay iyo wuxuu ku shabihi jiray inay dameer tahay sidii dameerkan ay u qaylido markay xaq u sheegayso gabadhi marka waxay tihi famaata wiilkii baa dhintay bacda alcasri maalin casar ah ayuu go'ay bacda alcasr buu go'ay oo la xabaalay waxay tihi fa huwa yanshaqu canhu alqabr fahuwa yunshaqu canhu alqabru bacda alcasri kula yowmin fayanhaqu alaaa nahaqaati uma yantabiqu calayhi alqabr intaanu meesha deganayn bay tiri casar kasta marka la gaaro qabrigii buu ka soo boodaa asagoo qaarkoora dameerka ah qaarka dambena aadamka ah saddex goor buu si dameerka u dhawaaqaa kadibna qabrigaa ku duma waa hawshuu hooyadii kula hadli jiray wuxuu hooyadii kula hadli jiray ku odhan jiray baa lagu ciqaabayaa aljazaau min jinsi alcamal waalcabdu yubcasu calaa maa maata calayh aarka aar sugan weeye alimaam awaamu sunna fii kitaabi tarkiib watarhiib buu ku soo saaray sheekh albani wuxuu leeyahy sanaduhu xasan mawquuf idan ciqaabtaas adduunka ah oo ninkana laga muujiyey dad badanna ay ugu qarsoontoon la ogeyn laakiin la ciqaabayo qubuurta lagu ciqaabayo ba aakhare ku sugaysay mid daran ninkii labada waalid xaqoodi meel kaga dhaca ilaah laga cabsado labada waalid ha la qanciyo intii la awoodo ha la qanciyo waxaynu soo qaadaynaa suwar tusaalooyin tusahaya salafku siday ugu jajabnaayeen labada waalida dhashay baynu soo qadanayna bacdu salaf intay labada waalid xaqooda meel saaraan iyo xataa waxay xidhiidhin jireen waalidiintoo dadkay macrifada ahaayeen adugu waxaaba lagu kari lahay war waalidkii war hooyada war aabbaha war kan baa lagu leeh rag waxay marayaan inay raadiyaan oy doondoonaan oy dabagalaan aabbihii dadku yaqaanee macrifada ahaa hooyadii saaxiibadeed inuu wanaajiyo xidhiidhiyo asagoo ugu dhowaanaya hooyadii inuu qanciyo ayib hooyadii maanta heblaayaanu kulannayo intaasaan siiyey waanu wanaajiyey khayr allaak waa saaxiibteed waa ku farxaysaa faraxa hooyadii buu raadinaya aabbihii ninay macrifo ay qaraabo ahaayeen buu xidhiidhiyey duqi baa ku farxay ibnu cumar ayaa maalin maalmaha ka mida ah wuxuu la kulmay nin reemiya ay iskaga hor yimaadeen waddada maka loo aado nin reemiyi ah bay iska hor yimaadeen ibnu cumar wuxuu watay wax kale ma haynin maalinkaas labis wuxuu watay comood quruxsan yaa madaxa ugu dubnay dameerna waa watay gaadid buu ah ninkii buu cumamadii iska furay asagii buu si wuxuu hi adeerow madaxa ku duub qorxaan iskaga dhig xijaas waa qorax kuushahay tan kale dameerkanna qaado oo gaadid ka dhigo aduguna anugu waan lugeed maka lug baan ku aadi ardaday la socotay ibnu cumar saxaabiga la socotay yaa waxay dhaheen ibnu cumar aslaxaka allah innahum alacraab khayr allah ku siiye ninkan waa reemiyi reebaadiyuhuna wax yar bay iskaga qancaan xoogow dinaar maxaad u siin weyday cumuumadda bese maxaad ogu dayn weyday dameerkii dhannaa ee gaadidka ku daabadaadii aad safarka ku ahayd iyo cumuumaddii aad qoraxda iskaga dhigaysay oo dhan baad ku taagto ku tabacday wax yar baa ku filan ul yar baa iskaga filan xoogow galaas biyaa ku filan in la salaamo oo xoogow loo marxabayaa ku filan xoolihoo dhan baad ku wareejisay ninkan ramiyiga ibnu cumar muxuu ku jawaabay wuxuu leeyahay ina abaa haada kaana wuddan licumara wainii samictu rasuula allahi sal allahu calayh wasalam yaquul ina abara albiri silat lwaladi ahla wudda abiihi u fiirsa hadda wuxuu leeyahay ninkan iyo aabbahay baa saaxiibba ah ma laha wuxuu leeyahay ninkan aan siiyey dameerka een iskugu daray cumaamadda een salaamay een u istaagay een xurmeeyey aabbihii iyo aabbahay baa isjeclaa asaga maha uga wada ninkan reemiyiga ah iyo cumar wax ka dhexeeya ma jiraan cabdullaahi aabbihii oo cumar ah iyo ninka reemiyiga xoolaha la siiyey aabbihii baa saaxiibbaa isjecla halkaasuu ka xidhiirinaya aduguna hooyadaabaan waxaan kaa kawa hebelow waxaa iisoo qabo albaabka kusoo tuuraysa marna wada caanaana markaasay gabbanay foorarsan kuma fiirin karta iyadaaba kaa cadfo waxaad intaad ku hadasho ood ku afnijaasto waad ka dhaqaaq oo laga yaaba intay oodo inay ilmada duugto ood iska dhaqaaqdo wuxuu leeyahay ninkan aabbihii iyo aabbahay cumar ayaa isjecla oo saaxiibiya gacal iyo ahla ahaa rasuulkana waxaan ka maqlay salawaatuullahi wasalaamu caley isagoo leh waalidka baarinimadkiisa waxaa ka mid a ah, iyo xidhiidhintiisa waxaa ka mid a markay dhinteen kadib inaad xidhiidhiso waalidkaa dadka ay macrifad ahaayeen tusaalahaas waa tusaale aad u qiimo badan oo xayi ah oo ruuxu muslima wax ku garan kara wey maalin maalmaha ka mida abu burda ibn abi muusa alashcari taabicigaas ayaa intuu waddankiisa ka yimid oo basriya xaggaasi ciraaq ka yimid madiinuu yimid markuu madiine yimid ibnu cumaroo nin weynoo waayeeloo oday ah baa wiilkii yaraa soo salaama u yimid ninkan waa saxaabi muhaajir ah ninkanna waa wiil yaroo taabicoo ka yimid xaggaasii ciraaq ka yimid xaqu wuxuu ahaa iyo sharaftu waxay ahayd in odayga loo yimaado meeshiisa lagu salaamo likownihi saxaabiyan walikownihi sheekhan walikownihi muhaajiriyan intaasoo khayr wiilkii yaraabuu duqu soo raday waana u yimi cabdullahi baa yimid wuu salaamay wuu soo dhoweeyey uu u warramay wuu waraystay markaasuu abu abuburdow anoo kaa daaweyn oo oday ah waxaan kugu imid mataqaan waxaan kuugu imid buui nabi maxamed baan ka maqlay man axabba an yasila iyaa abaahu fii qabrii falyasil ikhwaana abihi bacdah وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيka إخاء وwd فأxببت أن أصل ذلك wuxuu yidhi waxaan gurigaada kuugu imidan kuusoo salaamen kuu xidhana waxaa weye adiga aabbaha oo abi muuسى aلأشcari ah cabdالlah بن qays iyo aniga aabbahayo cumara gacalnimo iyo ahlnimo iyo walaaltinima ka dhexaysay u maadaama intaa ka dhexaysa wiilku aabbahay saaxiibkii dhalayna waan xidhinayaab intaasaan daba taaganahay maxaa yeelay aabbaha iyo hooyada xataa markay geeriyoodaan la xabaayo la doogo birroogaad waad sii wadi kartaa baarinimadkaadii iyo samafalkaadi wuxuu ku sii soconayaa inaad xidhiidhiso dadkay jeclaayeen inaad xidhiidhiso dadkii wanaagsanaa ay xidhiidhin jireen ahladii macrifadii gacalladii qaraabadii wuxuu dhan aad sii xidhiidhiso ood ka warqabto waxaad arkaysaa nin baa geeriyoonaya weynoo soomaaliyeed ama haweenay baa geeriyo dad waxaad arkaysaa kule ree hebel maanta ugu dambayn ree hebel qoyskii ree hebel ahaya maanta waa la kala go'ay maxaa yeelay oday baa wuxuu oday khayr badan oo ahalka jecel oo hilib macaan oo qaraabada xidhiiriya wiilkay gabadhu keentay iyo midkuu wiil keenay ree abo iyo ree abtiba waa xidhiidhin jira laakiin qaraabo waxay dareemayaan markuu odagaa meesha ka baxo wiilashu inay yihiin waxaan barakaysnay oon qaraabo ah dambe iyo ahal dambeaysa doon hooyadu inay ahayd hooyo qiimo badan oo riximkeeda qaraabadeeda xididkeeda xigaalada xidhiidhisa laakiin gabdhahay ka tagtay aysan ahayn gabdha khayr badan idan qaraabadu shareecaday laabanaysa waa samrahayaan garoonshiidkooday laabanhaya waan iska tegahayaan le'anno tuubadii keliya u xidhnayd iyo hilibkii ku xidhnaa iyo xidhiirkii keliya u taagnaabaa geeriyoodo la xabaalay wax damba sugi mahaya taa waa inaysan dhicin aabbaha ciduu xidhiidhin jiray hooyadaa saaxiibadeed macaarifteedii dadka isku wanaagsaneen khayrka isku barteen oo dhanba waa in xidhiirta laga dooniyay waa haddii hawsha ay tahay weeye islaamnimo ay jirto iyo baarinimo abu hurayra yaa inooga xiga abu hurayra hooyadii baa noolayd oo cimriday hooyadii intay noolayd weligii muusan xajiyin hooyadii intay noolayd weligii muusan xajiyin markii hooyadii dhimatay kadib buu xajiyin ahal keliya gacal kalo uu kaga taga ma hayn habeen hadduu meel kaga dhaxo inay dhib mudato ama ay tabto ama ay walbahaarto xanuusato ka baqahay soo iyadu dhaqaalaynayay u garab taagnaa ee u daryeelhay oo ugu naxariisanaya gacanta oo u guglhay markii tii rabbi ku timid xijaabad ayuu xajka aaday adugu waxaa laga yaabaa ayagoo kale hooyey meesha ha aada inaad ka dhaqaaqdo waxbarashaan waxba ka jirno bilaasha oo kufriya gaalnimo la baranayo iyo waxaan dhaqan ahayn iyo shaqo baasoo meela u socotaan la garanayn baad oga dhaqaaqi labada waalid ee welimeeda duugaa ka tegaysa inay aad hor joogto ay ku daawadaan ay ku weheshadaan ay ku arkaan bay ku qancayaan haddaad ka maqan maqantahood malaayiin usoo dirto ma anfacayso nimaad dhashay kuma dhalin bay dhahaan duqaydu soomaaliyeed le'anna waxay dareemayaan iyo meeshay ka laxawsan iyo meeshay ka danqanayaan abu ku danqama maysaba laakiin nin kasta wuxuu ogaan doonaa markuu curto ilmo dhalo way ogaan doonaa wuxuu waalidku dareemayay iyo suu u xanuunsanayay markaad carruur yeelato oo adugu waalid noqoto baad garan doontaa ninka loo yaqaana xaari ibnu nucmaan oo asna saxaabi jaliil ah wuxuu ahaa nin aad iyo aad waalidkii dhalay baari ugu ah nabi maxamed baa jannada galay ru'ya iyo manaam ahaan nabiga jannada loo geeyey fa samictu qiraa'atan nabi maxamed wuxuu anoo dhex socod qolalkii iyo daarihii jannada yaa waxaan maqlay qur-aan la akhrinayo nin qaari oo qur-aan daldalaha qur-aan akhrinayaan maqlay malaa'igtii buu nabigu weydiy wuxuu ihi man haadaa nabigu waxaa lagu yidhi huwa xaarisatu bnu nucmaan ninkaa quraanka aanka akhrinaya jannada qur-aanka diriirinaya waa xaaria ibnu nucmaan nabigu salawaatullah wasalaam wuxuu yidhi kadalikum lbiru kadalikum lbir samafalku iyo baarinimadu sidaas yeeshaa wixii labadii waalid baari u noqda oo xaqa waalidka meel saaraay ilaahay sidaasuu ugu abaalgudaa wa fii riwaaya wa kaana abara annaasi biummi hooyadii baa noolaydo aad iyo aad buu hooyadii baari ugaa intuu ruux bini aadama waalidkii u jajabnaado baarina u noqdo baari u ah xadiidkaas dahabi iyo xaakim iyo xaafid xajarba waa saxiixiyeen waxaa ka mid ah dadka lagu dayan kare biriga badnaa cumaan ibni cafaan caaisha ka warramaysa caaisha waxay soo tabanaysaa saxaabiga cumaan bni cafaana birigiisu intuu dhannaa waxay leedahay kaana rajulaani min asxaabi rasuuliillah laba nin oo saxaabada nebi maxamed ka mida waxay ahaayeen abara man kaana fii hadi اlummati biummihima ummadda nebi maxamed dadka ugu baarisanaa dadka ugu baarisanaa waalidiintood laba nin ba ahaan bay tiri ummadda nebi maxamed intaan kule ogahay bay tiri caaisha cumaan ibnu cafaan wa xaariata ibnu nucmaan bay tiri xaaria ibnu iyo cumaan wey fa amaa cumaanu bal u fiirso cumaan muxuu samayn jiray cumaan wuxuu leeyahay iska badaa wax kale qaala maa qadartu ata'ammal wajha ummii mundu aslamtu buu maalinkan islaamay in ogaada xaqa waalidku ilmihiisa uu ku leeyahay iyo waalidku xaqooda intuu dhan yaha aan ogaaday ma awoodin buui hooyada indhaha ka buuxsado inaan fiiriyo si buuxa hooyo u fiiriyo oona indhahayga iyo indhahdu isqabtaan waan awoodi waaye adugu intaad indhaha gal ka bixiso ood ku nijaasto oo canuurta ku tufto oo shiid ku tiraado baad ka dhaqaaqaysa saxaaban wuxuu leeyahy hooyadii intaan islaamay inaan si toosa u fiiriyo indhaha aan ku taago waan awoodi waay ixtiraam uu ixtiraamayo xurmaynu xurmaynayo baarinnimo wanaag iyo khayr iyo iimaan qalbiisu ku jiro awgii aduguna indhataal iska daayo ha u gacan qaadan baa lagaa la'yahay bar baaba garaacaba oo u gacan qaada oo jaa'ifeeyo oo caaya saxaabina wuxuu taagan yahay anugu weli intaan islaamay hooyada indhaha kama buuxsanin waan awoodi waayey hooyada aan fiiriyo ridwaan ullaahi calayh wa amaa xaaris tira caaisha xaarisa isagu fa kaana yudcimuhaa biyadihi walam yastafhimha kalaaman qatu ta'muru bihi xataa yas'ala man cindaha bacda an yakhruja maada qaalat ummi saxaabigin kale asagu wuxuu samayn jiray caaisha yaa soo tabanaysa waxay leedahay hooyadii gacantiisu ku quudan jiray inay qaada iyo malgacada iyo fudhaala isticmaasho ooma ogolayn inay keligeeda raashiimato ma yeeli jirin asagaa afka u gelin jiray raashinku usoo qaaduu siin jira waa hooyadii intaa waxaa ka daran oo saxaabigu samayn jiray hadday hooyadii wax samee jiraado oy arrin u dirto oy amarto oo hadalku uu maqli waayo xoogow hooyadii maxaa tiri ma odhan jirin intuu istaago oo baxo yuu banaanka markuu tago dadkii la joogu dhi hooyada maxaa i hooyada maxay ii dirtay wuxuu diidan yahay inuu hooyadii maxaa tiri bal ku celi hoosuba u hadashaaye koru hadal baanu ku nidhi saxaabi wuxuu leeyahay weligay hooyaday hadalay amartay mar labaad ma su-aal weydiin iigu celi ma odhan markuu baxuu bannaanka tago iyo gabdhaha la joogo iyo haweenka la joogo iyo ruuxa saa ka dhaga wadan hadduu jiro ay odhan jiro hooyada maxay amartay waxaa waxaas hor u isdhaqaaq jiray buqu waxay moodaysaa markii u horraysayba xaarid inuu maqlay oo saa ku tegay laakiin hooyu qancin hayaa hadalkana muusan maqal wixii loo sheegay toos ahaan muusan maqal xagguu ka ogaanhaya hooyo saaya saasa ku tii biyo iikanbay ku tii waxa iisoo iibay ku tii halkaa aadoo meeshaa qabay ku tii hebel u tag bay ku tii u dhaqaaqahaya duqu waa murtaax markuu xidmadiisa xaarida shabaqda u horraysay baan ku dhaqaaqa yacni biriga noocaasoo kale ah ayaa loo baahan yahay oo aakhariya janno lagu kasbanaya tusaalaha kale ee inoo socdo waxaa weye abu xaniifa nin imaama ah, wuxuu ahaa faqiih ah oo mujtahida ah, oo caalim ah ummaddii xilligaa joogta dadku u aqoon badnaabuu ka mid aha haweenay hooyadii oo uu baari u ahbaa joogta hoyadii baa noolayd baarina waa u ahaa hooyadii iyo aabbihii iyo sheekhiisii xamaad ibn abi sulaymaan ayuu mar kastoo ilaahay baryiba u ducan jiray mar kastoo ilahay gacmaha u taagto ilaa hooyaday iyo aabahay iyo sheekhiga xamed dambidhaaf ohan jiray ninka sheekha diinta ku baray macalinkaadii ninkii khayrka kuu horseeday labadii waalid inaad noqoto ruux lafiisa u nool oo maadi ah lama doonaya wuxuu sadaqaysan jiray bil kasta markuu mushaarka qaato ama xoogu dhaqaala uu soo galo ama cadaha uu qaato bil kasta labaatan dinaar buu labadu waalka bixin jiray labaatan dinaar waa siddeetan iyo shan garaamoo dahaba ah maanta joogta siddeetan iyo shan garaamoo dahaba ah waa meeqa yuuro idinka hadda hawsha yaqaanay waa imisa halkii garaam maxaad iibisaan bise gabdhaha la weydiin laha hawsha ayada ah aw taqriiban waa laba boqoloo yuura filaya ama boqol konton yaraan kama yar haddaysan ka badnay imisoo sheekh cawaale garaamki waa labaatan bas garaamku waa labaatan labaatan eh, eh, euro wey idan siddeetan iyo shan ku dhufta kun iyo toddoba boqoloo yuuro wey kun iyo toddoba boqoloo yuuro miyaad maanta awoodaa inaad bil kasta ka sadaqaysato labaduwaa kun iyo toddoba boqol oo euro xataa haddaad heli karto xataa haddaad heli karto oy gacantaada ku jirto iskadaa ninkaan heli karin ee bilkiisaba ku rabaasan ninka rabbi gacantiisa uu soo geliya maanta ma awoodaa bil kastoo taagan in kun iyo toddoba boqoloo u bixiyo sadaqa can waalidihi abadan markaad haddaad xiniyaha iska baadhood bil wax tuurto bisha dambaad soo istaagaysa sheekhu waxaan ku weydiiyey in waalidka wax laga saaqista mawaajiba waad bilaa maalinka dambe horta mawaajiba ma sunna wey bas waa yahay waxa la og yahay wey yacni dadkii hore markaad fiiriso say waalidka iyo ilaahay cibaadadiisa ugu jaban yihiin waad la yaabaysa shar dadka hore waxay kaaga khayr bateen ay kaaga wanaagsanaadeen oo waxay kasbadeen wey ma aha kownuhu ay cadcadaayeen ama gagaabnaayeen ama madoobayeen ma aha midab iyo cirqi iyo jinsi midna ma aha ee waa waxqabad iyo alla caabuditaan wey iyo iimaan u kaloo samayn jiray hooyadii waxay jeclayd wadaad la yidhaahdo cumar ibnu dar oo waa cid a ah ummadda waaniyo dadka wacdiga ku fiican laakiin aqoon badan aan lahayn fiqiga iyo axkaamta lagaga fiican yahay bay duqdu ka heli jirtay wacdigiisa waxaa ka aqoon badan wiilkeeda abu xaniifaha ka aqoon badan oo nin mujtahid oo faqiiha ah su-aal diina markay u baahato waxay dhihi abu xaniifow intaad tagto wadaadkii cumar ha iisoo weydii su-aasha markaas waxay dhihi jirtaa weliba anaa u tegay iqaad iigee waa sheekh caalima mujtahida ummad badan ku xidhan tahay wadaadka loo ay rabto duqdu asaga ka aqoon badan dameerku asagu lahaaba intuu saaro oo duqda ku hogaamiyo yuu u geen jiray sheekhii donis ma odhan jira hooye anaa hawshaa kuu aqaan waa lagu yaqaanaa anaa kuu kala tuurahay maxaa oga baahan tahay wadaad joogaa helisinka darafteeda kale cumar cumarun baad ku haysaa annaga maadna aragtid intuu dameerka saaro oo si fiican ugu labiso u xijaabayuu kaxayn jiray asagoo diidan inuu hooyadii hadal ku celiyo wuxuu imaamku ka cararayaa hooyadii hadalays iyo waxay damacda inuu yidhahdaa hooye u kaadi oo hooyada dhibsato qalbigeeda wax galo kadibna caasi iyo caaq noqda jannadaan loo diido imise goor baad maalinku iyada ku hadal celisaa oo aabbaha hadalkaad ku celisaa ayib maalin bay tiri su soo weydiiye wadaadka asaga ah uu u tegey ayadna wuu kaxeeyey xaggu kule hooyo istaajiyey wuxuu yidhi cumarow hooyaday baa su-aashaa ku weydiinaysa hooyadii saaya saasay ku leedahay xukumkeeda muxuu yahay waxaay waxaasay doonaysaa waxaay waxaasay samaysay ma dembiba ma xaaraanba ma bannaan tahay cumar ibnu dar wuu yaqaana abu xaniif wuxuu hi abu xaniif maadaa maanta ina su-aali weydiinhay wuxuu anigu kuma weydiinay ku weydiinaysa hooyadaba ayaa amartay inaan ku weydiiyo hooyo u jawaab wuxuu hi waayo hooyo aan u jawaabayso ii sheeg jawaabta adugu jawaabta ii sheeg maxaa u xuguma masaladu waxaa idhi wur haddana abu xaniifa waxa u xuguma sida saa i weeye saa i miya hooyey masaladu saa i weeye su-aashii yaa ka jawaab abu xaniifa wiilkeeda baa ka jawaab shaykhii xataa ay duqdu doonaysay calmatay ee ay soo aaday markii loo yimid wiilkeedii buu ku soo celiyey su-aasha wiilkeedii buu yidhi haddaad doonaysa inaan hooye u jawaabo ii sheeg abu xaniifa masalada jawaabteeda markaad ii sheegta kadib baan hooye u jawaabahaya intaa wuxuu diidan yahay abu xaniifa in hooyadii uaa iska fadhi anaaba mufti ah caalimulbilaad ah anaa xukmiyo xalaaliyey badankan oo dhan nin daba istaagi kara ma jire su-aasha qaado war ma rabo haddaad qushigaad ay ku taallaa dab khafiiftay baatoo kharbaan aho adduun aan la soconnood aan la tusinba carruurteeda aan la tusin wanaaggooda maxaad cumar ka doonaysaa iyo ibnu dar iyo rag la garan waay annaga maadna aragtid warkaa ma yaala cilmigiisi iyo fiqigiisi iyo hawshiisa waa gooni in la qanciya waalidkana gooni wey li'annahu maamadu wax bannaan bay codsanaysa inay abuu xaniifa wax weydiiso wiilkeedii ah iyo inay wadaadaha kale aada labada u bannaanta laakiin waxaa u dhib yar wadaadka wiilkeedaba u aqoon badan inay asaga weydiisato asna aysan dhibin laakiin maadaamay calmatay iyadu ay doontay inay ninkaa kale loo geeyo waa inuu kaxeeyo qanciyo wey ribaha waalidku ilaalinaya dhowr koor bay arrintaa ku samaysay waxaa ka daran waadan baa waxaa leeyahay abu xaniif waa inaad qaadin noqoto dowladii xilligaa jirta waxay dhaheen waa inaad qaadi xaakim noqoto jaaj waa inaad noqoto ninka wax kala xukuma wuxuu dhaa nin caalima mujtahidoo faqiihan ahayn laakiin qadaha iyo dad in la kala xukumo iyo maxkamad fadhiisigeed ma rabo dooni mahayo inta laba ruux on kala xukumay kanaa garle kanaa khaldan kanaa xaqa ku habsaday kanaa intaan idhahda aakhire la qabsan lahaa kuma jira buui bannaankaasan ma lahaya ummadda wixii su-aala weydiina waa arkahaya ilan waa cadadaya qaadin ma noqonayo madaxweynihii xilligaaji wuxu hi hala garaac tii la qabtay oo sheekhi la xidhay buui hala shaabogo maalinkii laba goor la shaabogaa aroortiin mar la shaabogaa duurka mar la shaabogaa waxaa sheekha lagu jeed lahayaa qaadin noqo aduguna maanta waxaad hala magacaabo halka intaad ka tagto ood shahaadooyin iyo waxaad urursan karto urursato baad soomaali deganoo nabad iska horkeenaysa ani hala magacaabo xafiisku an halai dhiibo ummadda anu aan hogaamiyo anaa soo akhrista wax soo bartay mutacallim baan ahay intaas sanaan usoo qurbeeyey qurbaagu baan ahay haddaad qurbaagu tahay ma dhibaa jira waxaad qurbaagu la tahay aday kuu taallaa mas-uuliyaddu waa hawl culuse iska leh maalinka dambaa aad loo garaacay abu xaniifa wejigaa nabar ka gaadhay inta la garaacahayey la shaabugayay marna ima dhihin isagoo dhiiggiisu socda oo shaabugu muu ku dhac uu goosanayo oo qaawano qaarka hore loo qaaweeyey inta dambe mooyee yaa marka dambe shaabug baa wejiga kaga dhacay marka la jeedlo hooyadii baa loo geeyaa haddana aruut baa la soo ciy baa la jeedlaa intii la garaaco marka la jidciyo dhul ku yaa hooyadii loo geey marka jirka nabarka kaga dhacaya shaar buu gashadaa ka qariyaa duqda hooyadii ah maankii dambaa nabar ka gaadho wejiga hadda wejisee loo qarin markii ushuu u dhammaatay wejiga nabarku arkayba oohinbu bilaaba abu xaniif naraad bu isla rogay waxaa la abu xaniifa maalmo dhan baa lagu garaacay ina madan odhanay nabarkan yaree wejiga kaa gaadha maxaad ola oyeysaa wuxuu nabarkan yaree wejiga iga gaadha ima xanuujinay danna kamalihii waxaan ka baqayaa markay hooyada aragta inay xumaato oy walbahaarto wuxuu la ooyey hooyadii xumaanteedu ka baqaya boqdu inay laxabsato oy nabarka wiilkeeda wejigiisa ku yaalla ay ka xanuusato diidan yahay bilaahi calaykum ragga noocaa u fikiraya qaabka u shaqaynaya iyo kuwiinan maanta khariban ee waalid xaqu leeyahaba aan garanaynin ba waxaynu doonaynaa aakhare inu isku meel tagno isku janna galno jannadu abu xaniifa raadinayo iyo middaad adu maanta raadinaysa isku mid wey ilahay baan caabud waad leedahay baari baan ahay nina wuxuu ka oyayaa nabar hooyadii wejigiisa gaadhay buu ka baqayaa hooyadii marka aragto ragto inay ka cumaato ay ka naxdo saasuu leeyahy waxaan ka baqayaabuu idaa raathu ummii bakat waqtamad wamaa calaya shayun ashadda min hammi ummi buu halkaasay taagan yihiin bacdusalaf in xugowaa nabarka wiilkeeda ka muuqda ama diiftaa ka muuqata hooyadii ay ka xanuunsato oy walbahaarto oo qalbigeeda u waxgalo oy naxdo yuu diidan yahay ninka loo yaqaana xujr ibn cadiy wuxuu ahaa kaana baran biwaaliday wuxuu samayn jiray habeenkii markuu hooyada u goglahayo gogasha wuu dhabaanji dhabi jiray saxarkii waxoo dhan buu gacantuu mari jiray faraashkay ku seexanayso markuu gacanta marsho iyo wuxuu soohan jiray gacantaad wayar aragta nin adag baa tahay oo gacanta qallafsan ama wax dareemi weydaa intuu shaarka iska baxi ku seexan jiray brashka shaarkuu qabo iyo khamiiska intuu iska baxsho yuu bogga beerka khamiiska saari jiray furaashka hadduu arko inuu firaash jeecsan oo yuu ku seexan karta uu yahay uu ku seexan jiray intuu qada ku seexan jiray gacanta xataa waa kaga sabrilaya gacanta inuu mariyo oo dhammaandhabo saa gacanta ku daayo waa ku aamini la'yahay wuxuu rabaa in jirkiisa ku aamino leanno gacantu way ka xoog badanta wayna ka adag tahay jirka kale intuu iska bixiya dharkuu qabo ayuu ku seexan jiray markuu ogaada firaash watii ah oo jilicsan oon hooyo dhinaceeda iyo dhabarkeeda qabayna inuu yahay ayuu ku seexan jiray dhabyaan ibn caliy ninka loo yaqaan kaana min abari naasi biummi asagoo maqan bay hooyadii seexatay markaasaa lagu yidhi hooyaha daay way ku halalhaysay dabyaan xaggee aaday xaggee ka bax waxbay kaa tabanaysay uu soo orday sarabtooda ku seexan jirtay buu yimid iyadoo jiiftu arkay inuu toosiyo waa xamili waaye inuu iska fadhiistana waa xamili waaye si u taagnaa waa ku baryay xalli maxaa iskaga fadhiisan weyday waxaanu ka baqaya markaan fadhiisanayo ruuxa fadhiisanaya wuu shanqaraa intaan shanqadho inay hooyo toosto inuu hooyadii toosiyo oo yidhi hooyey maxaad doonaysay maxaad iga tabanaysay waa waa ka sarigta waa ka leexda inuu fadhiisto oo uu shanqoro kadibna hooyo toostona waa ka baka su u taagnaa hooyo u dul taagnaa waa uu ku barya markaas hooyadii ma macalish way jabtaay iska dhaqaaq janno waa sii dhaqaaqi kadibna duqda inay toosto inkaa dan kama dhigi maxay sheegaysa maxaa ka maqan hadii kormanka dhaqaaqon bay tiri hebel ma aragtee intaas hor ayaanu la joogna maxay u hadli weyday idinku ma u qabatan waxay doonayso maxaa iga gaxdha aniga soomaali dhaqanka soo ma taqaana qallafsanaan iyo naxariis darro soomaali ka agday wax aafaysan wey ilaahay subxaana wa tacaala u sakhr ninka loo yaqaana cawn ibni cabdillaah hooyadii iyo waalidkii ninuu dabacsan buu ah oo baari u ah maalin maalmaha ka mid ah hooyadii baa u yeedhay hebelow bay tiri markaasuu yidhi hoo hooyo ama hooyoy buu u ajiib codkiisii baa marka wuxuu ka dheeraaday codkii hooyadii dhawaqii hooyadii ugu yeedhay iyo wicitaankii u wacday iyo ajiibitaanku ajiibayey baa ka dheeraaday codkiisii baa dheeraaday hooyadii tartiib bay hadashay asna xoogu dhawaaqay si ka yar fogaa uu isgartay inuu khaldamay qaaday laba addoon buu intuu soo iibiyey buu dan ilaahay u xoreeyey kafaaratan can dambi asagoo ka kafaara gudanaya hadalku kor u qaaday hadalku kor u qaaday asagoo hooyada ajiibahaya hooyo oo uu kor u qaaday keliya ninka ka kafaara gudanaya talow muxuu sameeyaa waa arrin meesha ku jirta hadal uu kor u qaaday dhawaq yaroo kor oga kacay oo sidhinka uu kor u kacay hadduuba ka kafaara gudan oo intuu laba adoon soo iibshay uu xoraynayo kafaara gud dembiguu gala dartii marka kale hooyadii qaabkee ula dhaqma say ugu nugul yahay warasacad dareemi kartaan kahmas ibn alxasan ninka loo yaqaan dhallinyarada aaaarta fara badan iyo dhaqankii salafka in badan in lagu dul aqriyo muhiim wey rag la qayr ah oo ayaga lamid ahaa weeye oo ilaahay rasuulkaba rumeeyo raacay islaamkaad sheeganaysaan bay sheeganaya islaam kale ma aysan sheeganaynin nin walbaba waalid hooyaa dhashay iyo aabbo ahmas ibn xasan ayaa maalin guriga soo galay markaas wuxuu arkay hingaralla bannaanka yaalla hingaralla bananka dibqalooca loo yaa dadka qaniina qaniyada kul ama waxaad haraam iyo waxaad tiradaanba wuxuu damcay inuu dilo hooyadii baana sariir saaran oo inuu dilo damcahingarle baa ka cararay god weyn buu galay ahmas ibnu xasan wuxuu sameeyey godkiibuu gacanta geliyey intuu hingarleha ka daba tegoo godkii gacanta geliyay buu soo bixiy asagoo garaacayo hawinay shan meelood lix meelood ka qaninay markaasuu dilay dad la joogay oo arkaya xali nin waalan baata waad kharibanta hingarlu bannaanku taagnaa hadduu kaa baxsado godka gale maxaa kaa dabageeyey ul iyo intaad qaadamad ku xudhaysi bir iyo saa godka dumisid oo saa samaysid wuxuu yidhi haddii aan ul iyo waxgeliye iyo bir iyo inuu dhiman iyo in kale war looma hayo waxaan ka baqay buu idhi intaan iska seexdo oo hingarlaha godkeela hadhow uu soo baxo hooyo soo degto oo musqusheeda suuliga meelaha ay inuu qaniinaan ka baqay buu marka waxaan rabaa inaan meel ku hubsado baalka asaga ah qaniyada dhagta ah aan waba yeelima oogowba gacanta ii duubnaan ama laxawsan waan iska seexanba laakiin hooyada hadduu ingara la qayna caaw ruxuu sixin lahaa iyo inkaarta meesha ka geli lahaa iyo ciqaabtii meeshaa ka soo bixin baa la raaba godkiibu intuu gacanta geshay ingaralo nool soo bixiyey markaasu deli asagoo ka baqahayo hooyadii inuu qaniintuu soo baxo lama huba hadda inuu soo bixi inuu hooyo qaniini wax damaanada midna ma jiro inay arag baa laga yaaba laakiin waa ka baq ka uu ka cabsanaya baalka hooyadii inuu dhibo ayuu saa u yeelay wuxuu ka shaqayn jiray nuuradda baasha loo yaqaana ama ismintiga shamiitadu ka shaqayn jiray shaqo kale ma lahayn aroortii buu ka lahaa suu u shaqaynayo oo shamiintadaa oga shaqaynayo ayuu galabka iman jiray laba daaniq yani laba dirham wax dhan buu soo heli jiray mushaar ahaan suuqa khudaarta lagu ibi soo mari jiray tufaax iyo xoogo furuud ah midhu hooyo ugu soo ibin jiray uu u keeni jir waa iska seexan jir mac salaam wax kale u qaban jira ma jiraan wuu shaqo tagaa wuxuu soo helo hooyuhu khudaar ugu soo ibeeyaa iyo waxay cunto kadibna ugu keena waana ka seexdaa maalin maalmaha ka mida ah saaxiibba uu lahaa nin la odhan jira camar ibnu cubayd iyo saaxiibbadii baa u iman jiray kahmas ibnu xasan guriga hooyada ay degantaywhooyada waxay tii hooyow ninkan camrinu cubaydi saaxiibadii anu ma jeceliy mar dambayaan arka hooy waa saaxiibadii cilmigaan la muraajaceeya waan isku fiicanna waxay tii warkaa ka bax nimanka mar dambe wejigooda ma arki karo maalinkii dambe iyagoo socda yimaadeen oo mugugtoodii iyo kitaabahoodii wata saaxiib bay raalli ahaada maxaa jira hooyada waa idin diiday halkaa ka bax waayahay baa layidhi maxaa la sameeya idan hingarla gacantuu gashay oo hingarla u cuna hooyadii darteed asagoo ka baqayay aakhir inuu hooyadii ku soo bax baalka asaga shaqadu ka shaqeeyna waa dhagax jabis iyo shaminto iyo nuurad buu ka shaqeeyaa wuxuu ka helana hooyuu ku biilaa saaxiibadii iyo rafiiqyadii la socday adduunka uu la qaybsan lahaana waxay tidhi ma arki karo wuxo dhan waa caydhi adiguna hooyada waxay kaa kari waaynaysaa war iskaga hadh foodleydan ee dhaqankaada ku ciyaaraysa wartan gaasha iska dah war midda khariban iskaga hadh war wiil iyo wiilashan khariban ka joog war waddada ku soo toos waxba ma taqaanid waa laga tegay weekiyaa tahay wixii adduunkaad ku dhaqmi jirta adiga odaygan meesha fadhiya hawshaa waa laga tegay adduun baynu maraynaa waa in la qabsado hawlaha helisinka ka socday baabka loo qabsado hooyana culummadii wax ka baranhayay bay leedahay dhaafi ma doonhayo nimankan wejigooda ma arki karo markaasuu isna sheekh sheekhaas ninka maxadidka imaamka ah xaywa ibnu shurayx ninka loo yaqaan nin faqiiho muxadid asaguna imaam ah wuxuu ahaa nin caalim ah oo faqiiha oo mujtahid ah oo ummadda intuu masaajidka fadhiista xalqa weyn masaajid ku lahaa rag fuqahoodu cumaadu u duuban tahay oo waaweyn baa u iman jiray cilmigu u yeedhin jiray hooyadii waxaa la sheegaa dadka xoogow laga caqli badan inay ahayd baa la sheegaa asagoo xadiidkii cilmiga yeedhinaya baa intay soo degto oo daaqada soo istaagta masaajidka daaqadiisa ee waxay odhan jirtay yaa xaywa istaag oo digaagta masagada udhib bay odhan jirtay hooyo kitaab baan ku jiraay waxaas ma soconaya culumaa fadhida kumaankum nin baa hor fadhiya darsi buu sharxaya xadiid nabi maxamed buu yeedhinhayaa daaqaday soo istaag waxay odhan jirtay yaa xaywa qum fa alqi shaciira lidajaaj istaag bay odhan jirtay oo qamadida sii ama heedda digaagta u daadi guroguro ku dhabaytir xagga intaa istaagtay istaag kac muxuu samayn hooyay casharkan dhammeeye iyo one minute daqiiqada ii hadhay iyo wax yar ma laha wuu istaagi jiray xertu way sugi culummadu way sugi intuu istaago oo jawaanka u tago ka soo shubo qamadidii oo digaagta u daaday markay digaagtu eragto suu burada oogu hayo yuu ku noqon jiray casirkiisi markaas culumada xadiidka u yeedhin jiray hooyo qalbigaa lagaga jiraa iyo waad waalan tahay iyo xilligan maxaad u fiirsataa iyo soo xushood maysid iyo rag baan dhex fadhiya nin weynoo waxaana akhyaara ah oo cilmi yeedhinaya xadiis nebi maxamed baan saarana waa ku sidee ma laha warka asaga horuu ka istaagahayaa qamadidu soo daadeen wuu u daadinhaya cali bn xusain xusayn alcaabidin ninka loo yaqaan kaana min abari الnaasi biwaaliday nin hooyadii iyo aabbihii aad ugu ron buu ahaa oo baari ah oo xaqa rabbiga iyo xaqa waalidkaba yaqaan waagii dambe waxaa la ogaaday hooyadii inuusan waxba la cunin hooyadu weel buu ugu ridaa asna weel buu ku ritaa niman waxay dhn caliyow waxaanu ku weydiinay nin baarira oo hooyaduu u jajaban oo khayr badan baa tahay laakiin ceeb baad leedahay waa maxay hooyadaa lama cuntid raashiinka oo weelkuma wada rirtaan wuxuu yidhi waxaan ka baqayaa waa runtiin lama cuno innii akhaafa an tasbiqa yaddii ilaa maa sabaqat ilayhi caynuha fa akuunu qad caqaqtuha bu bilaahi calaykum u ninkaa wuxuu leeyahay taabicigaas wuxuu leeyahay haddaan weel wax ku wada waxaan ka baqayaa buu dhi cad ama xabad qudaara ama shay fiicanoo hooyo isheed ay ku dhacday inaan iska qaato weel baan wax ku ridanay labada ruux wada cunhaya nin kasta wixii gacantiisa ku aadu qaadan soo maa markaan hooyo weel wax ku wada ridanno waxaan ka baqayaa buu dhi shay hooyo fiirinaysay oo ilaahay sowkan amaad adugu afka gelisaa ama xabaddan mooska amaad qaadataa inay gacantayda u degdegto intaan qaataan cuno oo markaa caaq aan noqda buuri intaasuu xoga baqaya inuu caas iyo caaq ku noqdo waxaysan hooyadii sii odhanin aysan ka hadlin aysan laacin wey wuxuu ka hadlay isheedu waxay ku dhacday in anugu qaato afka geliyan ka baqaya buu kadibna aan saacaa ku noqdo ilaahay rasuulkiisaba ka furtay oo ahlunaar ninka loo yaqaana talqi ibn xabiib maxaa ihaday wakhtigii طلق بن xabiib ninka loo yaqaan kaana baaran biwaalidayhi aabbihii waa horu dhintay hooyadii baa noolayd waagu markuu beriyo madaxuu ka dhungan jiray qoraxdu markay dhacaysana madaxuu ka dhunkan jiray xilli kasta uu la kulmana uu dhunkan jiray intaa waxaa u dheer hooyadii hadday guri dabaqa la joogo oy dabaqa hoose joogto dabaqa hormuusa fuuli jiray meelay hooyadii ka hoosayso weligii kuma soconi kumana istaagin hadday tira hooyadii maanta waxaan hergelayaa dabaqa hoose faraadka koowaad baan joogahayaa halkaasunta baryahaya joogahaya ma dhicin weligii hooyadii meelay ka hooseyso inuu fuulo aduu diorod ka soo deg orod ka soo deg gacan baa kaga shaqaynay ma dabaq baa danka leeda weligiibudhi hooyada meelay iga hooseyso kuma istaagin saa u yeelayaa ijlaalan lahaa xurmayn iyo weynayn iyo qadarin iyo maamuusid hooyadu u hayo darteed wey waalidku ku dhaloo kaa hooseey madaxa kaga istaag adna waalidku halkaan fadhi aduna halka ku istaag korkiisa ah waa xurmaduru odhan jiray halkaasay salafku hawshuu ka gaadhay ninka loo yaqaan maxamed ibnu siriin min ataabiciin waxaa le waalidkii markuu la joogo waxaa la moodi jiray inuu xanuunsan yahay nin miskiina oo dabacsan oo indhaha isdaba dhigaya oo khushuucsan buu noqon jiray markuu hooyadii aabbihu ka tagana ragga ninka ugu adag ee ugu xoog badan ee ugu culus buu ahaa laakiin mar hadduu soo hor fadhiisto hooyadii aabbihii uu la fadhiisto dadkaan aqoonnin waxay dhihi jireen maxamed miyuu xanuunsan yahay miyaa la hayaa ma baa haya siduu maanta indhahaas u daba dhigayaa u fooraraayo waa sidee maqalidabaa maanta u gambada msaalis ashaynihi uusa quraxan laakiin dadka yaqaana waa yaqaaneen inuu ixtiraam iyo tawaaduc iyo dabacsanaan iyo isku miskiimin waalidka ay ka tahay waa yaqaaneen ninka loo yaqaano ibnulqaasim wuxuu ahaa ardadii maalig iyo asxaabu maalig wey nin imaam faqiiha weeye madhabka maalikiyada arkaantoodu ka mid yahay kitaabkan dhana loo yaqaana muwaطau maalig buu ummadda u marin jiray oo culammadu ka qoran jireen ama waa lagu dul akhriyi jiray min faqiih ummadda diinta ka dhegaysto oo culammada wax bara ayuu ahaa maalin baa asagoo kitaabkii lagu dul akhrinaya marna yeedhinaya ayuu istaagay sheekh wuu booda wuu istaagay cabbaar buu taagnaa wadaaddigu waa yaabeen haddana wuu fadhiistay waa sidee baa la yidhi waxaadan samayn jirin baad maanta samaysay xadiis nebi maxamed baad kala goysay cabbaar baad qotantoo taagnay kadibna waad fadhiisatay waxaad noo sheegtana ma jirana waa sideebase wau jira wuxuu yidhi hooyadii ayaa daaqadda soo istaagtay waxbayna i weydiisay wixina waan oga jawaabo waan u sheegay xaajiga wd alaabta xaggee dhigtay meeheblo waan u ishaara u midaar wuxuu yidhi hooyadii oo taagay inaan anuguna fadhiyo waa caaqnimo caasinimo faqumtu liqiyaamiha istaagay taagneed dartii baan u istaagna waa istaagay haddaba maxaad kaga fadhiisan weyda baa le markaad hooyo u sheegta hawshii meeshay taallay iyo alaabta aad u tilmaantay maaad ka fadhiisata ilaa ay ka libdhayso ka qarsomayso inaad fadhiisto waa caqnimo ayadoo way socotaa waa taagan tahay sallaankii markay dib u fuushay libadhay kadib u fadhiista diidan yahay hooyo inay dareento durbaa inuu wiilku ordahayo oo wax ka khayr badan hooyo u ordahayo hooyo saasugay sii fadhiiso xoogo waxaa ku jira deg deg xurmadarraa ku jirta inaad hooyo qadaraynin bay dareemaysa suu u taagnaa markii hooyo qarsoontay buu fadhiistay falamaa sacidat jalasta buuhi ninka loo yaqaan maxamed ibnu lmunkadir yaa wuxuu leeyahay hooyadabaa habeen xogow lagu xanuun sheegatay bacda alcishaa ilaa uu waagu ka baryahayey lugahanu dugaya buuri walaalkii cumarna bacda alcishaa ilaa uu waagu tukan tukanhaya buuri salaatuleyl waa nin walaalkii ah anuguna hooya duga u ririixaya buuri u daliig lugaha saliid u mari subag u mari walba waxay doonayso mar soo socodsii ilaahay baan ku dhaartay buuhi habeenka cumar iyo habeenkayga in laisku bedela ma doonaya buuri ninka cumare walaalka ah xaloo dhan u taagnaa qiyaamuleylka iyo salaada habeenkiisii iyo ajirkiisii uu habeenkaa helay aniga in la isiiya ma doonaya buui oo loogu bedelo dugdugitaankeedii iyo naxariisashadii hooye aan waday leanno kee fadli badan labadooda nin salaatuleyl iyo sunno u taagan iyo nin waalidkii u baarinama samaynaya o u naxariisanaya oo caawinaya kee khayr badan maxamed baa khayr badan yani hadalku waa dheer yahay ilaan dhammeeyana insha allahu tacaala waa dhammaystiri doonaa waxaanu leenahay mahadhadu waxaa weeye muslimiinay saqiir iyo kabiirba waalidku waa in loo dabacsanaado waalidka qancintiisa waa in rabbi loogu dhowaado xaqooda waa in meel la saaro waa inaan lagu qallafsanaanin waa in loo jajabnaado haddaad wax weydiinayso hadal fudud oo latiifan oo dabacsan wax ku weydii wixii aad weydiisa hadday ku siiyaan khayr u mahadnaq hadday kuu diidaan u cudurdaar hebel baad iga jeceshay hebel baad ku samaysaa iyo maxaad warka wax iskugu dhejisaa howlaa lama odhan waalidku waa in lagu xurmeeyo ruuxuu jecel yahay inaan hortiisa lagu dhibin ilmaheeda ay dhashay caruurtu ma doonaysa inaad disho inaad canaanata ma doonayso iska daa adiga waxqabadkaadi iska badaayay inaad xataa waxay jeclayd iyo waxay doonaysay aad ku xurmayso oad ku dhowrta lagaa doonaya ilaahay laga cabsado waalidka waa in loo baarinama sameeyo waddan waxaad joogtaan aan saacidayna hawsha ayada ah waxaad dhex joogtaan ummad kala dhimatay oo kala tagtay oon waarid aqoonin oon ceesid iyo xurma lahayn oo nin waayeelaya duq aan aqoon oo kharimay laa danba bacda alkufr gaalnimo maxaa ka wey nin gaala waxaad ka sugtahay waaba khaladba nin ilaahayga abuurayba ku kufriyey oo xadhiggiisu gooyey inuu waalid baari u noqdo oo qaraaba xidhiisha laga sugi maaye muslimiinay ficin iyo aynigan garta oo muslimiinta ah gaalanayaan lagu dayan ilaah laga cabsado xaqa waalidkana ha layska ogaado waxaynu ku soo jirray kelimadii ku saabsanayd biriga waalidaynka iyo tusaalooyin ku saabsan habdhaqankii ay waalidka ola dhaqmi jireen dadkiinaga horreeya salafka ah cabasha ay soo gaadhaysoo ah dhallinyarada qaarkood inaysan fahmin waxaa salaf looga jeedo ama biri looga jeedo salafku waxaan nooga jeednaa dadkii inaga horreeye muslimiinta ahaa ee qiimaha badnaan diinta aynu kaga dayanaynay saxaabadii laga soo bilaabo taabiciinta raacay ummadda hore muslimiinta ahayd ee nebiga ardadiisa ahayd iyo nabiga ardadiisii ardadoodii dadkaa suuban ee wanaagsan ee diinta qaatay raacay rumeeyey qaabkii oo la dhaqmi jireen salafkii kaasaan oga jeednaa amaa birigu waa in labada waalid la addeeco la qanciyo la raalligeliyo loo ixsaanfalo la daryeelo wanaaggooda laga shaqeeyo birina taasaa looga jeedaa wax kale ma aha tusaalooyinkaasaanna wadnay waxaanu soo maray iyo toban tusaale adilada iyo wixii axaadiia ama aayadan akhrinay marka laga soo tago lix iyo toban tusaale aynu soo qaadanay oo dadka waan wanaagsan ka mid ah dhowr tusaalenu ku daraynaa saddex ama labaa ku daraynaa ninka loo yaqaana mansuur ibnu muctamir oo nin sheekhu imaam ahaa haweenaydiisii iyo hooyadii baa xoogu khilaaf ka dhexeeyey saasay isku waayeen say bacdu riwaaya qorahayaan asaga iyo xaaskiisa waxaa kaloo u dheeraa hooyadii haweenay ku qallafsan bay asaga u daran oo aad ula dagaalanta canaanata aan u nuglayn ilmaheeda waalidka qaarkii baa laga yaaba mararka qaarkood inay ka kasbadaan caruurtii caaqnimo ka kasbadaan laakiin laba gooroba waxaa gartale waalidka waxaana khaldan wiilka iyo ilmaha khaldan ninkaas mansuur muctabar nin faqiiho imaama muxadi ayuu ahaa hooyadiina waa ku darayd way ku kakanayd oo waa ku adkayd oo ku qallafsanayd wayna ku qayli jirta asagoo cashirka bixinaya ummadda diinta baraya intay dul timaado bay ku qayli jirto ku dhawaaqi jirtay kadib wuu foorarsan jiray marka hooyadu ku qaylido uu foorarsan jiray fa kaana yadacu lixyatahu calaa sadrihi maa yarfacu tarafahu ilayha ijlaan laha ma fiirin jirin tu foorarsado oo lafgadheedda dhab saara xabadkiisa wuu foorarsan jiray indhahana waa laabi jiray inuu kor u fiirsho hooyadii indhaha ku taago waa ka xishoon jiray waana xurmayn jiray hooyadii si kastoo ay ugu qallabsan tahay oo ay hooyadii u dhib badan tahay labagooraba kii xurmeeyuu ah marka waa tusaale wanaagsanoo dadka muslimiinta inay qaataan looga baahan yahay w caamir ibn cabdilaahi bni zubayr saxaabiga loo yaqaana cabdilahi bni zubayr wiilu dhalay weyo taabico qiimo badan aabihii wakii kii maka lagu dilay ogtiin xajaaj ibnu yuusuf raggiisa ay dileen taabiciga wuxuu leeyahay maata abi famaa sa'altu allaha xawlan kaamilan ila alcafwa canhu birigaadu inuu heerkaa gaadha la doonaya xule aabbahay baa geeriyooday wuu dhintay labayo toban bilood ilaahay ma aanan weyddiisanin waxaan ka ahayn ilaah aabahay dembidhaaf sanad dhan wixii baryo ahayd in ilaahay baryahayn tuugahayn gacmaha aan taagayay iyo haddaan rabbigay masalo weyddiisanayo waxaan rabbigay weyddiisanayo wuxuu ahaa ilaahu aabbahay cafiga u dembidhaaf oo u naxariiso waa xawlan kaamilan adugna waxaa laga yaabaa inaadan aabbaha xusuusanin waalidka aadan xusuusanin qaraabihii xigtihii xigana aadan eegin bal waxaa laga yaabaa adiga laftirkaadi nafahaadi inaad ilahay waxba weydiisaninba ood xooggaada iyo muruqaada ictimaadood cuskato inaad waalid u ducayso ood aabbihii hooyo ilaahay u bara iska badaaya lafahaadii baad gabtayba wiil loo yaqaanay dar ibnu cumar ayaa geeriyooday aabbihii oo nool aabbihii cumar ibnu dar baa la odhan jiray nin qiimo badan wuxuu ah aad badan waa ninkii abu xaniifa hooyadii iigga ay odhan jirtay wey wiiluu dhalay oo ahlu khayr ah baa asaguna geeriyooday duqi baa ducaynaya markuu wiilkii geeriyooday duqi baa u yimid wuxuu leeya allahuma innii qad hafartu lahu maa qasara fiihi min waajibi xaqii faqfir lahu maa qasara fiihi min waajibi xaqik wiilkii markuu dhintay wiil baari ah oo aabbihii u jaja oo waalidkii xurmeeya oo raalli geliya oo baari ah ayuu ah aan caasi ahayn wiilkii oo duduubanoo janaasihiisi nacaskiisii dul yaalla oo sarirta saaran buu aabbuhu intuu soo dul istaagay u ducaynaya wuxuuna leeyahay ilaahayo waan u dhaafa anugu ilaah wiilkan dar ah waxaan u cafiyey aan u cafiyey wixii uu ka gaabiyey ama uu ku xadgudbay ama uu ka gabadfalay aniga xaqayga ah xaqi waalid ilah waa cafiy anugu wuxuu ugu khaldamay ama meelka dhac ahaa ama gaabin iyo gaasirad ahaa ama xadgudub ahaa ee aniga ku saabsanaa xaqaygii waalidnimo ilah anugu waa u cafiye dar ilaahu waxaan kaa baryayaa aduguna xaqaadi wuxuu ku xadgudbay wiilkaa dar inaad u cafido ducada waalidii qaabka u soo baxday waa la aqbalaya ثلاث لا شك في إجابتهن دعوة الوالد على ولده ودعوة المسافر ودعوة المظلوم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم صدح الله بريب رسولك صلوات الله وسلام عليه وآل أقبله ruuxa musaafirka ee socotada ducadiisii alla bargiisa waa la aqbalaa hadduusan dembi kale asagu gelin waalidku ilmihiisa wuxuu ugu duceeyo ama ku habaarana waa la aqbalaa ruuxa madluumkaee la dulmiyey ee lagu xadgudbayna habaarku habaaraya daalimka ku xadgudbayna waa loo aqbalaa marka dar aabihii baa u ducaynaya oo leh ilaahay waxaan kaa codsanaya kaa baryaya anugu xaqayga waan cafeeyey xaqaada inaad wiilkaa u cafido culummadii la joogtay sheekhan waa ah yaa weydiiyo waxay ku yidhaahdeen adeero waxaanu ku weydiinnay wiilkan dereed saa ugu ducaysay qaabkee kuula dhaqmi jiray ma waalid iska ilma jecel baa tahay oo ilmahaa iskaga ducaysanaysaa mise wiilkan dar ah ducada waa kasbadoo wuu shaqaystay wadaadihii hore waxay odhan jireen adducaau liman ishtaraah ducadu wiilku ma shaqaysto wiil kuu jajaban miyuho baara qaabkee kuula dhaqmi jiray odayguu ka waramaya wiilka wuxuu ugu ducayn ka warramay wuxuu leeyahay maa mashaa macii qad fii leyl ila kaana amaamii walaa mashaa macii fii nahaarin qad ila kaana waraa'ii wala qad saqfan kuntu taxta ixtiraamkiisa wiilku meeshuu gaahay wuxuu leeyahay wiilkaa dar ah weligay ismaana raacin buuri oo meel maana wada aadin xilli habeennimo ah haddaanu israacan aniga wiilkayga adeer oon habeennimo baxano hortaydii socon jiray habeenkii ma dhicin buu inuu garab socdo weligii ama daba socdo ama habeennimo way hor socon jiray qodaxda adigu aad ku joogsatid abeesada iyo maska wax saydha adu ha ku saydho haddii bohol iyo haadaan laga duulhayo adu aad ka duushid haddii dhagax lagu turanturan adu aad diixida ka jabtid wax kastoo dhib ah oo hore ka imanaya adu aad ku baxid buu odhan jiray habeen haddii la lugaynayo wiilkaa dara xagga hor iga socon jiray haddaan maalin lugaynaynana oo maalinkii la indhaa la qabo waxbaa la arkayaaye xagga dambe iga socon jiray ixtiraam aabbaha hor orod waa laga fiican yahay waalidkaa hor orod waa laga wanaagsan yahay daba soco garabka qabo daba soco hadday maalin tahayna ixtiraaman wa tawqiiran wa ijlaalan lixaqi lwaalid buu ii daba socon jiray buui isagoo diidaya inuu iga hormaro hadday habeen tahay oo dhib iyo rafaad iyo balaay laga baqahayay xumaanna waad hor socon jiraybu intaa waxaa dheer buudhi weligii muusan fuulin buui jaranjar iyo saanqaaf aniga iga sarreeyay anna aan hoos fadhiyo gurigu hadduu laba dabaq yahay ama saddex dabaq yahay anugu aan hoos fadhiya buui weligii kor ma fuulinbu aduguna iyagoo jiifaad iyo lagaa kari aan qayluushadana war naga taga war caruurta xagaa kuso ciyaara naftaad u keeni kaama seexan karaan kaama ladi karaan kaama nasan karaan iyagoo ku rafaatanaa noloshaadii waxqabadkaadii iyo qaabkii lagu badbaadin lahaa baad adaguna shiddo kale ku noqonaysa marka ducada noocaasoo kale ah inaadan kasbanin baa laga yaabaayo markaad dhimanaysa waalidku uu kaa nastaba ood noqoto balaayo iyo shiddo laga nastay marka arrintaas waa in lagu cibro qaata wey oo salafkii iyo dadka wanaagsanaa ee hore ee waalidiintood baariq u ahaa dhaqamadoodii wixii laga dabaqi karo laga dabaqo wadaadkan loo jajabnaado la caawiyo laga warqabo la raalli gareeyo inta la qancin kara la qanciyo waxa lagu qancinayo hadduusan ahayn wax xaaraan ah ninka loo yaqaan sheekha loo yaqaan alfadl ibnu yaxya nin caalimi aad u qiimo badan buu ahlu khayr ah asagii aabbihii baa maalin la wada xidhay dowlad waa dhib badan tahay caalim iyo culamo ma taqaan sheekhaas iyo aabbihii bay xabsi wada geeyeen mudday meeshaa ku xidhnaayeen fadl iyo yaxya oo waalidkii ah aabbihii yaxya wuxuu ahaa dadka robotisamka qaba ama qabowga aad u dhibo biyo qabow kuma weyse qadan jirin koronti iyo baraysiyo waxaan hadda jirin iyo bawerlightkan meel kasta ku yaalla xaabuu soo guri jiray intuu galabkii baxuu xaabo soo guri jiray biyuhu kullay jiray kuwu cishaha ku weyse qadan lahaa hadday janaaba timaado wuxuu ku qabaysan lahaa fajarkii wuxuu ku weysan lahaa wuu kullayn jiray ninkii jeelka xabsiga jooga maalin iska xanaaqo wuxuu wax xaabo lama soo guri karo ma dhowr qorin aabbahay biya uu kulleeya maya qorihii yaraa waa u diiday dabkale lama agola wax dabood gelin karta xabsiga jeelka ma jiraan bu buqina aade muxuu samay buqin wuu iska seexday ma ogo wiilkii in loo diiday xaabada iyo qoryihii asagoo hadhow markuu soo tuso salaatuleilka tahajudku soo tuso wuxuu rabaa biyo kulul oo ku weyse qaato odaygu oo ilaahay ku caabudi doonahaya haddii kale alarji wuxuu ka qaadahaya iyo xasaasiya fadal muxuu sameeyey jeelka waxaa ku dhex yaalla laambad baa u shidan ama waxaad u taqaanaan ama misbaax yar baa u shidan digsi biyuu soo qaaday soo buuxiyey wuxuu ku dulqabtay laambadii faynuustii suu u taagnaa ee digsiga biyaha ugu hayay laambadii iyo faynuustii kulaylkeeda ugu hayay yaa waa uu ka baryey ayagoo biyii xoogu qandaceen dhaxantu ka kacab waa cishaha laga bilaabo ilaa waa uu ka baryey laba saacoideedda habeenima cishaha la tukada xijaas baa la joogaa iyo ciraaq waagur wuxuu baryaa lixda waa taqaanaa waa meeqa saac waa toban saac wey toban saac buu digsi saa u hayay isagoon marna fadhiisanin lambadaasi fanuustaasu ku hayaa kuleylkeeda yarkay naqaskaa baxayaa ku kulaa digsi dhanoo biyoah waagu wuxuu bariyey digsi waxoogou dhaxantu ka kacday oo biyuhu yarqandaca duqu waa iska weysaysta war oma haye xaabo in lagu kuleey moodahaya wiilku inuu xaabo soo guray oo xaabo jilla ka buuxiyo dabki shidan yahay moodaya dhaqankaasay salafku samayn jireen waalidiintuna ola dhaqmi jireen xaqoodana u ilaalin jireen xuquuqdana iskaga ilaalin jireen marka in lagu daydaa la doonahayaa haddii wax kale la waayo bal in la shabihi karo wuxuunta inaad tiraado ragga horey ahaayeen rabbi doortay ummad hore suuban bay dhex joogeen anigu badweyn baan hadda dhex fadhiya hawshan hawlaan geli kara maha waxba kama jiraan maantay ka fududdahay weliba waalidkiin baar wax kastaad helaysaaba waxaadan maanta u qaban karin waalidka maama jiraba itisaalaadka wax kastaa kuu fudud meel kasta uu joogaad u tegi kartaa wax kastoo u bahad u qaban kartaa baahidu maantayba yani waxqabadku maanta ka fududiya waaga hore ee kuwaana daacadii iimaan baa ku jiray waxqabadka daacad ka ahaa aduguna qumayaa ku qaadayo meel u socto lama yaqaan waalid xaqiina ma taqaan ayib inahaasaynu kaga baxaynaa tusaalooyinkii sagaaliyo tobanka ah laba tusaale baan soo qaadanaynaa oo ku saabsan reer galbeedku qaabkay waalidku la dhaqmaan iyo reer yurubku dadkii muslimiinta ee wanaagsanaa innagu aynu ku dayaynay ama aynu ka nimid ama inoo ahaa taariikh iyo khalfiya taarikhiya inoo ahaa qaabkaasay ula dhaqmi jireen dadkii dhalay ee waalidiintii laba tusaaloo yar baanu ku khatimaynaa kelimada kadibna mawduuc kaleaynu bilaabayna waxaa dhacday oo jaraadyuhu qoreen dhowr sano ka hor majallaadka caalam ka soo baxay qoreen dhowr sano ka hor wiil dhallinyaro oo faransiis ah yaa baariis ka tegay maraykanka waxbarasho u doontay muduu ku maqnaa wuu soo laabtay hooyadii iyo aabbihiioo baariis ku suganya dib ugu soo laabtay diyaaraddii marayn ka timid oo u socotay baariis intuu saaraa filim wuxuu daawaday qaabka waxa loo dilay iyo wax loo kala tuuraa iyo mid hooyadii dilo xoogu lacag ka qaatay mid aabihii dilo life inshuransigii la baxay wuxuu ku jiray magacaymiski uga qaatay yani jaraa'im fara badan iyo qaabka waxa loo dilo filamaha qaarkood ayuu daawaday diyaaradiiba isagoon ka soo degin go-aan wuxuu ku gaadhay markuu tago hooyadii aabbi intuu dilo wixii hantay ilahy in uu ka qaato hooyadii aabbihi waxaa bangiga u yaala toban toban kun malyan oo faran faranku waa lacagta faransiiskan u toban malyan baa u taalla akoonka bangiga u taalla intaasuu doonaya inuu qaato hooyadii iyo aabbihii wuxuu ka fadilahayaa shilimaha yararka ee meesha yaalla ninna wuxuu ka baqayey hadduu hooyadii raashin la cuno cad ama xabad moosa ama in yaro khudaaro isheeda ku dhacday inuu qaato afkiisa geliyo ninna wuxuu ka baqayay waalidka oo ka baqayey kana sareeganaya kana xishoonaya hooyadii hoos fadhiya inuu kor fuulo cufmaan wuxuu ku soo yidhi intaan islaamay weligay hooyaday si fiican uma fiirin intaan islaamay weligay hooyaday indhaha kama buuxsanin inaan indhaha ku taago oon si xaya u eegoon awood waaye buui ixtiraaman laha waxaynu soo marray kahmas ibnu xasan bodhingarle intuu gacanta gashay n garlhi cunoo qaniinay kadibna uu dilay markl maxaad ka doontayna waxaan ka baqayay bu intay soo baxda adhow in hooyo qaniinto nina labaiyo toban malyanba wuxuu u dilayaa labadu waada dhashay hadila qaabku u dilay baa kaaga diran foolxumadiisa markuu soo gaadhay baris oo uu yimid asagoon guuriga iman wuxuu diyaargariyey qaabku u dili lahaa labada waalid xilli nis dambe ah ayuu yimid gurigii labada duqay ay joogeen ayagoo hadaayaad iyo ubax iyo waxay keeni jireen iyo wanaag ka soo hayay wuxuu la soo galay laba litiroo naftaa ama baasiinuu la soo galay guriga labada waalidu mid kasta saratu jiba ku xidhay hooyadu wuxuu ku jeebiyey sarata ku jibtaybuu ku xidhay xadhig buu ku wareejo ku duduubay duqina labada gacmood iyo labada adin buu ka xidhay kadibna wuxuu ku bilbilay gaaskii iyo naftaduu watay dabna waa qabatiyey aakhir ninkii waa la qabtay labiyo tobank milyanna ma helin hooyadii aabihiina saasuu ku dilay marka waxaad miisaantaa bal tusaalooyinkii iyo dhacdooyinkii salafkeennu soo tilmaanay iyo wiilka faransiiska warkuu ku dhaqmay iyo dhaqanku sameeyey isla miisaan haddii aan diinta lagu toosin oo sharcigu wuxuuna amraya aan la qaadanin ilaahina aan laga baqin waalidkan aan la xurmaynin naxariis darada noocaasoo kale ah iyo bahalnimada noocaasoo kale way kaa iman ilaahay subxaana wa tacala la baryo inuu baari kaa dhigo mutiic liwaalidihi walirabbihi subxaana wa tacaala tusaalaha labaad ee tusaya waalidku meeshuu ka joogo reer galbeedka iyo reer yurubka waxaa ka mid a ah arrinuu ka sheekeeyey nin muslim ah oo bariga dhexa ka yimid oo jarmalka wax ka baranayay waa hadda waa dhoweyd ba dhacday ninka wuxuu leeyahay maalmahay waxbarashadu ii dhammaanaysa wax yar ka hor ayaan baabuuran lahaa soo kaxeeye jid weyn oo haywey oo sariic ah oo aakhan loo yaqaano ku yaalla baarliin agaarkeeda anuu aad u ordahayay yaa jidkii waxaa ku timid habar waayeel ah habar waayeel oo duq ah cutush ah baa jidka ku timid meel dhow oonan iska dhaagayn meelaan oga lexda waan waayey haweenaydii saasuu ku dhimatay buuri xawaare aad u badanna baan ku socday meel gaabanna duq bay igaga soo baxday ruux ordi karo oo adinkiisu furan yahana ma ahayn idan godkeedii saasuu ku yimid ajijeeda halkaasuu ku baxa isla markana meeshii boolis baa yimid ciidamaka shilalka sixi jiray wixii baa la fiiriyey ninka addareys iyo ciwaanaha laga reebay muslimkahaa ah ee carbeed waxaana lagu xukumay duqdu inay iyadu khaldanayd maxaa yeelay bundo koroo la maro mushaadu dadka lugaynaya ay maraan bay meeshu lahayd rasiif lagu talagala dadku inay maraan bay lahayd idan jidkan sariica haweyga iyaduna soo gasho xilliga asaga iyadaa ku khaldanayd khaladkiibaa lagu xukumay intaasoo bundaa kor ku taala maxay u marweydaan la yidhi ninkii waa la fasaxay muslimka ah adarayskii baa laga reebay xali waa kula soo xidhiri doonaa saan hawsha u dhammayno una ogaana meesha ka dambaysa saddex maalmood kadib ba wuxuu le ninkii muslimka waxay soo wacay wiil isku sheegay inuu yahay ibn lcajuuz haweenaydii inay dhashay dhimatay wuxuu idhi waxaan ahay hebel hebel buqdi aad dashay baa ay dhashay ninka muslimka wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan kula kulma buui inaan kula kulma ayaan doonaya ninka muslimka wuxuu leeyahy markuu ninku sidaa yidhi meel aan joogo iyo meel aan taagana waan garan waayo haddii nimaad hooyadii dishay ficlan maxaad ka suga adugu nimaad hooyadii dishay hadduu waxaan doonaya inaan kula kulmano is aragno waxaad ka sugi inaad meesha ku baxdo adnagu malagaabaa galay wadkaabaa galay saad hooyadii u dishay kii naftaada u qaadi lahaa wayaad odhanaysa unsaas waxa anagu aan sugayna wey dhaqankeenna markaynu eegno meela qaadaan waaya buui waxaan la ballamay saddex bere kadib saddexda beriba waxay ugu noqotay buuhi hal saac leanna waa saddex beri oan filhaya uu ninkan markaanu kulanno ama inuu idilo nafta iga goyn ama aan ka goyn ficlan nin waxaa tahay adugu ajnabi ah oo marti ah oo laaji ah tabar aan lahayn nimankana jarimad waa u fududahay marka inuu intuu baanday iyo ciidan soo kaxayso naftaba laga qabto ayuu sugahaya aduu qoobgariir fara badan iyo walaahow fara badan iyo wadna fug fara badan iyo wadna garaac badan kadib maalinka aan la ballamay baa la gaadhay buur aroortii oo aad u qabow oo barafku uu dhacayo aad u qabow yaan dhididka iska tirahaya buur dhidid maxay leen nin kaannamaa yusaaquuna ila almowti wahum yanduruun wey waa hawl culus saandhiidka u tirahayen kolba aantiishka u qaadanay yaa saacaddii jarasku soo dhacay gambaylkii baa la garaacay guriga albaabkii baan furay anoo girgirirahaya oo lagu xajin la yihiin ile mar haddaad aad u cabsato lagu ku hayn maayaan cabsina midda buudiyaha kaa gashaa kugu daran hadday kaa gasho caloosha iyo wadnaha iyo meelahaas oy dabayshu xabadka kaa gasho baa kuu ron way kaa tegi durba laakiin bawdi hadday kaa bilowdo weligaa taagnaan maysid kaadidana ceshan maysid weli anoo taagnaanla ayaan albaabki furay nin dhallinyaroo quruxsan oo dheer oo wasiim ah oo muusonay yaduuba gacantiiisoo taagay buur waa ninka hooyadii la dilay la soco duuba ninka muslimka wuxuu bilaabay inuu cududaarto hashkadeeyo yani inuu khaldamay inuu wax kasta diyaar u yahay inuu maktib bixinayo nimaad hooyadii istisho ku dultaagan kaana xoog badan wadankiisina jooga iyo adoo marti ah markaan calaacalkii iyo hantaatic iga dhammaado yaahoy buu isdeji waxaan anugu u imid inaan kaaga mahadnaqo dilkaad hooyada dishay waa arrin dhacday wey ma aha wax sheeka ah jarmalka jaadadka o dhan baa qoray caalam islaami baa laga qoray waa la yaqaana ninkii baa noola jooga nin culuma la yaqaana hawshaa ay qabsatay wuxuuhi waxaan u imid inaan kaaga mahadnoqo dilka aad hooyada dishaan u imid buuhi maxaa yeelay arrin aan sugahayay buui toban sano ka badan aan gaadahayay baad ii fududaysay si gaaban oo aan shuqul ku lahayn wuxuu kun oo maag maalku waxaan umalanaya waa lacagta un jarmalke ayaa hooyada u taalla buu i laf inshoransiga caymiskeeda hadda waxaa ii fudud buui intaan shirkadu ta'miinka u tago shirkadii inshuransiga caymiska intaan u tago inaan sideetanka kun qaata buui wax iga daba hadli kara usan jirin waxay dhasheen aan adduunka ka jooga waxay dhashay islaanta aadishayna keligay baa ka nool buui sideetanku iskale ba ugu tamashlayn marka waad mahadsan tahay bal weliba wax isku daygo wa ninka muslimka wuxuuhi waan wareeray inaan aakhara joogo waan kala garan waaya ruux inuu bini aadam yahay inuu jin yahay waxaan marrunbaa mise ma aha cabsidii ninka haysa iyo ninkii bawduhu jarayn hayeen isku kaajaayay nabtu haysay iyo hadalka ka hor yimid uu qaadan waayo ilaahu aladiinka warji wey ninkii libaxu qaaday ninkan baydhamaanka reer bukole libax qaaday baa layidhi isagoo jiifa libax baa la kacay ya maxamed muuse saaxiibkii buu ahaa waaye ayib markuu dhexda sii wato arkay inuu libax saare u wato markaasuu ilaahu riya iga dhig waxaan in badan ba adoo jiifamowti libax ku cuni oo masku cuni oo mar aad bohol ka duuli oo mar aad biibi oo riyadooda xuduud ma laha marka wuxuu i ilaah waa riyo iyaga dhig buuri raggeedii baa joogin laakiin anugu waan tataabanhaya marka wuxuu waxaan u qaatay wuxuu inay alladbatay riyatun xaqiiqaba ahayn kadib baan miirsaday barashadkii badnaa baa ka soo degay inahan kala qaad wuxuu ruux bani aadam iyo ila hadlayan ogaaday buuri maalinkii baa ninkii ugu dambaysay buuri mudda ila joogay biyuu wax ka cabay waa ii mahadnaqay war lacagna wax iga siinin hadduu allaha alla yahay nin idhaaf maadhay buuri haddaad waxba ii haysanin waban soo carray banu meesha ma aamin buuri ilaa amminka ninkii inuusaa igu daynayo laakiin xaqiiqadii waddankii meeshii ka guuray meel kale u tegay dib waxba lama qabsan booliskii iyo qolyihii wax sixi jirena waxay dhahay acsidhiga waxaa iska lahaa khaladka waxaa iska lahaa hooya iska lahayd ninkan wuxuu qaatay insuransiga life insurance wax u yaallay la kaca idan waa rajul ka shugrada ka mahadnaqahaya hooyadii dilkeedii jaaa liyashkur jaaa liyashkura qaatila ummi soo mushkilo maaha inaad u timaado inaad u mahadnaqdo hooyadaa ninka dilay isagu ninka muslimka waa khaldamo haddee dembi ma laha kafaaro waxbaa laga rabaa haddii iyo mag iyo hadday wax jiraan ayib inkastoo kafaarada lagama bixiyo gaalada laakiin mag bay leeyihiin wix markaan aysan muxaaribin ahayn laakiin ninkii magta qadan lahaa ee hooyo dhaxli lahaa yaaba wuxuu u yimid inuu kugu mahadnaqo dilka hooyadii cagta aad marisay iyo taa'irka aad ku baabaysay inuu ka mahadnaqo dadka noocaasa marka inaad ku dayataan dhallinyaroy oo tusaale wanaagsan ka dhigataan iyo xidig lagu daydo la raaco aad ka dhigataan waa musiiba iyo baliya aan marnaba la xamili karin haddaad muslimiintihiin wey arrintaa layska ilaaliyo waalidiintan ha loo jabnaado ayaguna carruurtooda marka hore tarbiya saalixa tarbiyeeyeen inta tabartooda ah ilmuhuna waa inuu ilmo barakaysan noqdo ilahana loo baryo ayb intaasaan kaga gudbaynaa wixii ku saabsanaa birulwaalidayn gaalana ayaan lagu dayan ilaah laga cabsado xaqa waalidkana ha la iska ogaado bilahi towfiiq jasaahu allahu khayra aljazaa sheekhaan ulfaadil sheekh xasaan xuseen muxaadaradaas qayimka uuna siiyey ilaahay annagana hanaga dhigo kuwii nagu hanagu anfaco asagana miisaankiisa akhro maalin intaan uga baahi badan yahay ha uu kabo